waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd mowduuca kelimadu in sha allahu tacaala waa sida laydin cilaamiyey adulmu wadararu cala alcibaad xadgudubka iyo gardarradu iyo dhibaatooyinka ay u geysato addoommada marka koowaad waxaan isku dayaynaa in sha allahu tacaala inaan khulaasayno ama ururino kelimadu maadaama mowduuc guda ballaaran ay tahay marka waxaynu ka gaadhno umaan tilmaamaynaa sha allahu tacaala dulmigu marka koowaad waa wadcu shayi fii hayri mowdicihi min xaysu alluqa in shayga la dhigo meel uusan lahayn ayaa dulmi la yidhaahdaa amaa halkudhegga ee istilaaxiga ama fiqiga ama sharciga ah dhowr tacaariif baa laga baxshaa ee biyadhucuna wuxuu noqonayaa shayga xadkiisa in la dhaafiyo waa cibaara can itacaddi can اlxaqi ilى اlbaaطil inaad shayga xaqa ah ka gudubto ood u gudubto baaطilka imaa biziyaada aw binuqsaan inaad ku darto shaygii xaq ahaa waxaan xaq ahayn ama xaqii aad tallowdo ood baatil u gudubto ama xaqii aad ka gaasirtood ka soko dhigto intuba waa noqdaa jawrkaa ka mida wadaha qaarkood waxay ku tacriifiyeen dulmigu waa atasaruf fii milki اlgayri wa mujaawasat اlxad inaad ku dhaqantood maamusho waxaadan lahayn ama xadkii iyo daabidii iyo dabinnadii ay shareecadu shayga u dhigtay aad tallowdo marka la soo celceliyo dulmigu waxaan gar ahayn shay aan gar ahayn baa dulmi loo yaqaana waxaan wax ka tilmaamaynaa dunuubta iyo dhibaatooyinkaoo dhan iyo macaasidu culammada muslimiintu waxay dheheen saddex shay baa waa asaasa qaacidada macaasida khataayaa aathaamta xadgudub oo dhan saddex buu ku fadhiyaa usuul aathaam wa asaasu alaathaam baa loo yaqaanaa alkibru wاlxirsu wاlxasad saddexdaa qodob culamadu waxay ku tilmaameen waa arkaanu اlkufri arkaanu اliimaan baynu naqaanaa arkaanu اlislaam baa la yaqaanaa mustalax kastooo sharciga ah arkaan iyo shuruud buu yeeshaa salaadu arkaan bay leedahay soomku arkaan buu leeyahay xajku arkaan buu leeyahay haddaba dunuubtoo dhan arkaan bay leedahay waa saddexdaas kibirka iyo xirsigo dadaalka iyo lexjecelada zaa'idka ah iyo xasadka kibirku waa kii aafeeye baaba'shay ibliis kana soo saaray meeshuu ku noolaa waagii dambena uu ku biyo shubtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lacnado kiir baa u geeyey wuxuuna asal u noqday kufriga loo yaqaano kufru liibaa walistikbaar aw kufru limtinaac wa cadamu linqiyaad buu asaas u noqday nebiyullaahi aadam ayuu dareemay inuu iskala sarreeyo oo asagu wax dheer yahay ilaahay buu la murmay amarkii buu qaadan waayey muusan inkirin ilaahay jiritaankiisa ma inkirin ilaahay subxaanahu wa tacaala inay waajibtay in la ateeco wax jaxdi ah ama inkaara lamuusan imanina waxaa laga waayay hoggaansan waxaana ku qasbay inuu mutakabbir ahaa istakbara wa kaana min alkaafiriin asalka labaad waa alxirs lex jeclo iyo shayga inaad ku dadaasho ood jeclaato waxba inaan lagu dheeraanin jacaylka besaadan ku ekaysan inaad xadgudubto ood fal ku darto afka aad ka dagaalanto gacanta aad ka dagaalanto xirsiguna waa midka aafeeyey labada wiilaa aadam mid ka mida kuna kallifay inuu walaalkii dilo wuxuu doonayay inuu wixii nacfiya iyo dheefa asagoo isku darsado waana midda adduunka aafaysee baabi'isa alxirsu cala addunya cala alri'aasa cala almaal had iyo goor waxaad jeceshahay keligaa in wax lagaa dhagaysto adigu inaad adduunka ka muuqato nin kale inuu wax noqdo ma ogolid wax walba waa adiga ilaahayna subxaanahu wa tacaala qadiyadaas markuu tilmaamahayey wuxuu ka yidhi tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada wاlcaaqibatu lilmuttaqiin shaykhu lislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi aayaddaas sharax fiican buu saaraa fii kitaabi alfataawa alciraaqiya wuxuu leeyahay saddex ruux bay aayaddan tilmaantay inay haalikiin yihiin ay khasaareen hal ruuxna waa badbaadaya najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaadan waalcaaqibatu lilmuttaqiin dadku waxaa ka mida nin doonaya fasaad iyo culuw waxna inuu kharbuduu rabaa waxna baabi'iyo xaggana uu u sarreeyo dawaaqiidda dhaqankoodaa sidaas ah boqorada jaa'iriinta ah fircawn oo kale namruud oo kale bukhtunasar oo kale nimanka noocaasa dadka ka soo horjeedana inay baabiyaan oy dilaan bay rabaan adduunkana u sarreeyaan marka haadaa yuriidu alculuwa waalfasaad qolyaha iyagu waa ahlunnaar ninka labaad waa nin asagu yuriidu alfasaada walaa yuriidu alculuwa tuugada caadiga ah weeye qolyaha nacasta ee meelaha dadka baadho ee wuxuun dhace ee wax qarbudo ee eh, wuxuun xaday gabdhaha dhagaha goosta guryaha duleelaya mobaylaha dafa fasaadka unbay doonahayaan laakiin adduunka inay maac ku yeeshaan ama la sheegsheego ama ay muuqdaan ama shaashadaha laga arko wax haybad ah ama sarrayna ama ma raadinayaane intaa carabdhaqee adduunyada xandhaday raadinayaan dariiq walbana waa u marayaanoo fasaadin iyo takhriib iyo burbur ah ninka fasaadka doonaya asaguna waa haaliku wey walaa yuriidu alculuwa waxaa jira nin doonaya alculuw walaa yuriidu alfasaad asagoo inuu muuqdo asagoo in la sheego asagoo inuu taliyo keligiibaa saxan keligiibaa quman keligiibaa fatwoon wax walba waa asaga dadkoo dhanba waa inaanay u hoggaansamaan wa maca daalika xumaan ma rabo wuxuu jecel yahay in la wada hanuuno masaajiddu wada camiraadaan dadku ilaahay wada caabudaan laakiin wuxuu rabaa kulligood inuu asagu abaal ku yeesho gaaris way camirantahay masaajid baa ka jira dad fiican oo khayr qabaa jooga waxaasoo dhan anaa ka soo shaqeeya buu ku leeyahay kulligood inay meelaha ordahayaan soo qabtay dacwadan bilaabaa midhahan dhashay maya sheekh kaa horreey baa jira kaasi muxuu ahaa jaahil buu ahaa maya waxaa jira wadaad aabbaha la ego jab qabo ummadda alla ku anfacay ka annagaa riixaynan wax annagaa u diyaarinayn garbuhu ku duulahay annagaa ahayn xageebuu ka iman laha wadaad miskiinoo meelaha nagu fadhiisanoon kicinoon fadhiisanu ah hebel waa cibaado badan yahay khaa'in buu hadduu toobad keenhayaabuu ku leehay meelba wax laga yaboohay hebel maashaa allah khayr allah siiye malyan buu bixiyey imsa anagu bixinayna hadduu xoguu helay sida wax loo bixiyu baranhayaa ma ogolo in axad kale wax noqdo haada yuriidu alculuwa walaa yuriidu alfasaad ummadda inay wax noqoto waa doonhaya laakiin kulluhaa waa inay ku hagaagto calaa ariiqatihi wa xisaabihi wa manhajihi isaga waa in loo shukriyu rabaa shaykhulislaam wuxuu tilmaamay kuwan wuxuu i noocana aladii yuriidu alculuwa walaa yuriidu alfasaada waxay ku badan yihiin fi lculamaa'i waalmutafaqihiin mutasawifada mutakalimiinta ducaadda dhibkooda wuxuu yuriiduuna alculuwa walaa yuriiduuna alfasaad ninka wadaadka wuxuu rabaa asagoo keligii in cibaadada lagu tilmaamo ninkanna waa baksinhaya keligii wuxuu rabaa in asagoo garta ay ka go-do magaalada marka la yimaado asaga waa in lasoo maro haddii lasoo mari waayo afku tuurhaya maxaa la yeelay ma geel baa laga dhacay ma guri baa laga boobay ma taqaanid culuwgii uu doonahaya baa meeshii ka baxahaya qadiyadan qadiyo wadaado khusayso weeye aad waa in layskaga ilaaliyo ninkii fasaad iyo culuwi rabay asagu waa halaagsamay fasaad basaw kiif rabay nacaskaana waa halaagsamay wadaad muslixoo qiimo badanoo laakiin waxaa jooga asagu yuriidu alculuwa walaa yuriidu alfasaad asna waa haalig haalig weeye yaa badbaaday ilahi wuxuu yihi man laa yuriidu culuwan walaa fasaadan waalcaaqibatu lilmuttaqiin dadkaa basaa badbaadaya waa ninka keligii ee raba ummaddu inay hagaagto ilaahay caabudo ninkii ilahay ummadda ku anfacana u xamdinhaya ku shukrinhaya sidaa darteed cabd ibn abi nulayka wuxuu odhan jiray wadidtu anii kuntu cabdan mamluuka waan yucbad allah waxda waan yucbad allahu waxdah ilaahay keligii in la caabudoaan jeclaan lahaabo aniguna addoon aan noqdo dadka u khidmeeyo la adeegsado dhaga gurgura aan noqdo oon wax abaala aan lai tiirinin oon sheekhnimo laygu sheegin leanna waa saadiq mukhlisa wey ummaddaasi inay wax noqotuu doonahayaa mooyeene in asaga magackiisa la wadwado ama la sheeg sheego ama loo istaago ama shaha iyo fadhiga looga kaco howlaha ma doonayo laakiin annagu keena wax yar qabta wuxuu doonaya ummaddu inuu ku baadho mataymise ma aha salaanta bannaanka in lagala soo lixduu doonaya ninuu nin keebelaa ma fiicno maxaa shalay baanu is aragnayoo gacantu ii taag xaggu iga maray waaba xanaaqsan yahayba wuxuu doonayaa in la dhunkado asaga hawshiisa la wadwado ninkaa lama sheegi karo xasad baa markaaba gelaya hawshaasi waa hawl adag xirsigaa asal u ah waa rugnigii labaad ee kufrigu lahaa ama dunuubtu ay ahayd alkibru waa lxirs xirsigaa keenaya wuxuu ku dadaalayaa oo laxjaclidabaa la badato wax walba asaga ma dhaafo markaa qorqoduu ku noqonaya dadkii oo dhanba nin walba wixii sifartuu gelin aqoontii dadku weerari ikhlaaskoodiibu weerari waxtarkoodiibu weerari acmaashoodiibuu faraha gelin nin walba wixiisuu kala turtuuri sidu asagu keligii bannaanka iyo garoonka ugu soo haro dadkuna markaa asaga ay uga xamdiyaan intaasuu doonaya hawsha kale khatartaa ee rugniga u dambeeya saddexaad kibriya waxaan soo maray xirsi waa alxasad xasadku waa ka baaba'shay ee dad badanoo ummadda ka mid a ah. dad badanoo ummadda ka mid a ah ka baaba'shay wey yaan saanan u khaldin xasadku waa kii qaabiil ku kalifay walaalkii inuu dulo haabiil ama alxirs abuna aadam kii jannada ka soo saaray wey waan istaba marshay labadaa qodob amhiladoodu nabiyullaahi aadam wuxuu ku dadaalay in uu waaro shajarat lkhuldina uu markaas saasuu ku qaatay noloshuu ku dadaalayay wax korusuu lahaa xirsigii iyo dadaalkii ba waxay la gaadheen in jannada laga soo saaro idaa marka xirsigu ummadda ka baaba'sho weeye lexjecelada xadgudubka ah ummadda waa baabi'isa xirsiga iyo xasadku iyo kibrigu saddexdaasa arkaan alkufri loo yaqaana alimaam ibnuqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu ku daraa alhadab arkaan اlkufr arbcu yidhahdaa alxirsu wاlxasadu wاlghadabu wاlkibru afartaasuu ka dhiga hadabku wuxuu kugu xambaari in aad antaraarto xuduudda dhaafto bal waxaa laga yaabaa inuu kuu geeyo gaalnimo nin la odhan jiray jabalat asham ahyam cafwan oo nin carbeed ahaabaa khilaafadii cumar islaamay markuu islaamay nin boqora ogaasoo qabiil dhan maamuluu ahaa markuu islaamay faxasuna islaamuhu wuu soo xajiy waagi dambe asagoo miinaa la socdo oo la xajkii acmaashii lagu jiro yaa nin ugaasoo suldaan ahaayee wadaad ordahaya ama kaga istaagay macawisti macawisti baa ka furatay kastuunna haddee ma jirto cawradiisii baa muuqatay shalay bay ka noqotay wadaadkii ordahay buu dhurbaaxo indhaha taabtay markaasuu haddana ogu daray seef buu ogu daray laakiin waa dhaawaca muusan delin cumar baa qadiyadii loo geyay ninkii baa cararay wuxuu ninkaasa i dilay oo dhankaraasay anoon arkayna ordahay aan kaga istaagay maradii waa i dilay dhibkana waa ii geystay cumar baa loo u yeeray ninkii wuxuu le alqisaas kitaab ullahi alqisaas bannaankaad istaagaysaa indhaha lagu taabanaya seeftana shafba lagaa siino xooguubaa barida lagaa gelinaya wuxuu ihi boqora oo suldaana oo saa laga gelay oo amaama almala' waljamaahir laygu facshiray oo cawradeeda ay muuqatayba haddana ldhankalaas laga goosanhaya may diyaan bixinaya ninkaa wuxuu rabaansiin laakiin anagu wejigayga la taaban maayo cumar wuxuu idhi inaan ku taabto oo lagu qisaaso mooyeen wax kala socon maayo allaahuma inuu ninkaa ku cafiyaa mooyeen ninka wuxuu ihi cafin mahayo wuu soo istaagay ugaaskii wuxuu ihi laydhankalaasi mahayo ugaaskii wuxuu ihi haddaad iga dayn weyda cumar oo hawshaani waan gaaloobahaya diintan ka baxaya wuxuu idhi idan adrib cunuqaka marka dhurbaaxda ahayde haddaad gaaloodo wada ku dilahayaaba qortan ku geynaya xul waan soo tashane berri iga warso asagii iyo qoyskii la soo islaamay uu ugaaska u ahaa shan boqol oo faaris bay ahayn way dhunteen nasaarogina way gaaloobeen ninka carada iyo kibirka ku jira waxay ku kalliftahe inuu gaaloobay diintiiba ka baxo waxyaabaha marka xirsiga iyo kibirka iyo xasadka iyo qadabka iyo haddaan xuduuddeedii laga haddii laga saaro balaayay noqonaysa gabagabadu marka waxaa loo leeyahay alkibru waa asal kufrigu min baabilkibru ka yimaadaa macaasidu min baab alxirsi bay ka timaadaa baqyiga iyo dulmigu baabulxasad bay ka yimaadaan dulmigu waa min alxasad waa min alxirs macaasida xirsigay hoos gashaa dulmigu iyo baqyigu xasadkay hoos galaan kufriga gaalnimaduna kibirkay hoos galaan marka usuulu lkufri usuulu laaathaam walkhataaya waa alaaa iyo wa arbacaba waa la sheegaa dulmigu marka waa dhib badan yahay dhowr baa loo qaybshaa dulmu lcabdi linafsihi iyo dulmu lcabdi ligayrihi labadaasaa loo kala jebiya kaa linafsiyaa waxaa weeye marna wax adiga kugu kooban weeye marna waxaa weeye wax dararkiisu ummadda kale uu gaarayo min duuni qasd midna waa mid aad ummadda ula qasda inaad gaadhsiiso midka u dhib badan aynu ka hadlayno wax ka tilmaamayno waa dulmiga mutacadiga dulmu lcabdi ligayrihi min alkhalaa'iq dhibaatada u badanna kaasay ka timaada adduunka nooloshiisa amaa dulmiga addoonku uu dulminaya naftiisaee shirkigu kow ka yahay ee khaaliqa abuuray uu ku xadgudbahayo ee asagu waajibaadkii uu ka tagahayo muxaramaad iyo fawaaxish ku dhachayo kaasi asagu waa baab gooni ah dulmiga laakiin adduunka hadheeyey ee lagu baaba'o ee nabigu saxaabada in badan kala hadlay yowma mina wuxuu ku yidhi iyo carafo alasmacuu minii waiga maqla ismacuu minii ismacuu minii buu nabiga ku celay saddex goor nabi alla waxaa waan ku maqalay noo sheeg alaa laa tadlamuu taciishu alaa laa tadlimuu taciishu alaa laa tadlimuu taciishu nabigu wuxuu ku celesha ha isdulmiyana waa noolanaysaane nolosha adduunku waxay ku xidhan tahay inaan la isdulmiyin haddii la isdulmiyo adduunku waa dumaa sidaa darteed baa nabigu nasaaradii joogtay xabasha iyagoo naftooda dulmiya oo ilaahay u shariig yeela oo aaminsan ciise waa wiil ilaahay oo mushrikiina ayaa haddana nabigu wuxuu yihi saxaabadii maka ee xabasha aada fa ina biha malikan laa yudlamu axadun cindah dulmigaa nabigu uu ka hadlay waa dulmigii curfiga ahaa dulmu nnaasi bacduhum bacdihim bibacd inay isdulmiyaan taasaa la diidan yahay gaaladu mararka qaarkood waxaa laga yaabaa muslimiinta inay ku dhaamaan xagga dulmi la-aanta iyaga dhexdooda oo nidaamkay dijteena kufriga ahaa iyo xuquuqda qaabkay u qaybsanhayaan iyo mas-uuliyaadkii iyo shaqadii iyo tasaariifulacmaalkii ay hawshaasi garsoor iyo cadaalad ay ka noqdaan maca annahum mushrikuun kafara ilaahay aan aqoonin daalimiina lianfusihim waxaa laga yaabaa muslimiintu ayagoo muwaxidiin oo ilaahay keligii caabudo oon shariig yeelaynin haddana ayagu inay isbaaba'shaan oy isdulmiyaan isku xadgudbaan nin walba kaka xoog badan uu ku tiigsado laysku xadgudbo la laysbaaba'sho dulmiga noocani innaga dhexdeenna ka dhaca ka ummadda adduunka baaba'sho wey roobka midka manciyo weeye ummadda midka amni darada ku keena weeye abaaraha colaadda burburka cudurada waxa la garan waaye kan weeye dhibkiisu amaa dulmigu addoonku naftiisa ka gelahayo ama alla uu ka gelayo waa xisaabagoori u yaallo allah kala xisaabtami laakiin midkan aadamaha u geysan adduunkana wuu kugu taaban adiyo hayrkaaba aakharana waa kugu sugahaya midkaani kuu nabigu aada oga digay weeye itaquu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama waataquu shuxa faina shuxa ahlaka man kana qablakum xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum waاstaxalluu maxaarimahum dulmiga maalinka qiyaama waa mugdiyo dulumaadka waa shadaa'id waa lagu fasiraa nimanna waxay dhaheen xaqiiqadiisa wey la awili maayo aakhara mugdi buu kugu noqon nuurku ummadda hor soconaya waddada ay ku marahayeen iyo kii midigto muminiinta ka soconaya baa aakhare aad waayaysa meel mugdi aad ku dhaqaaqaysa ama masaa'ibi waaweyn baa kugu dhici dulmigaa wuxuu keenaa oo alxirsu cala dunya ay ka dambayso war ri'aasaad in dhiiggii la daadsho dhiigga maxaa loo daadin waa xadgudub maxaa loo daadin xasad baa keeni maxaa loo daadin xirsi baa keeni adugu inaad waxesho dhuldhoo dhanba adugu qaadato meesha adugu aad ka taliso adugu aad ka muuqato xirsiga aad adduunyada ku dadaalayso ama nolosha aad ku dadaalayso ama magaca aad ku dadaalayso ama lexjecladii waxbadsiga ayaa wuxuu keenayaa inaad xadgudubto asagaana dadku wuxuu ku xambaarayaa inaad waxyaaba badan derderto dulmigu meelo badan buu galaa masaajidaa laysku dulminhayaa waxaad arkaysaa wadaad baa maqhrib tukanhaya sallibay meeshay kaga tagan ilaa cishii buu maqnaan hadhowna meeshayda ka dhaqaaqoo ka kacukuleh waa daalim salluu meel dhigtay buu ummadda ku dulminhaya culimadu waxay ka niqaasheen ninkan salaadiis ma baatila mise maya waxaa loo badan inaysan asaxayn salli buu ku dulmiyey maxaa masaajidku ummaddu waa ka dhaxaysaa nin walba meeshuu ka soo gaadhuu ku tukan ninkan iska soo danaystay reerkiisii iyo xisaabtiisii aaday salligana meesha kaga tegay salli intaan iska riixinaan ku tukanaynaa meesha hadhow ka kac hadaataada ku dagaalan daalin baa tahay anna inaan isdifaac xaq baan u leh leanna xuquuqu nnaas baad ku xadgudbaysa masaalixda caamka nin walba si loo kala hormaree meesha loo e, e, helay ku xidhan tahay dulmigu marka waa badan yahay waxaad arkaysaa mid muslimiin iyo gaalo ishaya gaalo la safan saana kugu leh muslim baan ku ahay daad tiraa waa khaldan tahayna khaariji baa tahay iyo takfiiri baa tuu ku odhanhaya muslimiin iyo gaalo ishaysad intuu ama hawshaasi ka qayb qaadan lahaa ee muslimiinta u cildhicin lahaa ama uu heelin lahaa ama uu la safan lahaa ama hadduu cabsaday uun hoosta ka soo ducayn lahaa oo noo qunuudi lahaa ayuubaa gaaladii la safan wa maca dalika asagaa muslixa daaci ah sheekh ah caalima mufti ah xaakim albilaadi waalcibaad asagaaba ah ninka ka hor yimaadana waxaa wey waa faajir daalim ah irhaabi ah mutaطarifa ah, mustaxili dimaa'i lmuslimiin waxaad doontay balaayaa ku sheeg dulmiga waxaa ka mid a oo maanta baahadu arkayso in dadka qaarkii ay gaalada muslimiintii simaan wadaad la weydiiyey hebel oo muslima ah iyo hebel ka war labadaba isku mid weeye baad arkaysaa waxaad arkaysaa xugum wadaadaha qaarkood ay ku ijtihaadeen oo wixii la qumanaa ay sheegeen nin ka xanaaqsano afka tuurahayo oo ninkii ku goyn oo kula dagaalami masale nasle oo qaatica ma hayo aayad qur'aana ma hayo xadiid saxiixa ma hayo ijmaac ma hayo mas'ala mujtahad fiiha weeye khilaafkuna uu saa'iq yahay ninbu waa ku goynhaya waa ku dagaalamahaya afku tuuraya wax ka maqan ma taqaanid jahligaa asal u ah dulmiga noocyo fara badan buu leeyahay shay walba xadkiisa la dhaafiyo masaa'ilkii ijtihaadiga ah haddaynu ka saarno xadkeed oon qawaatic ka dhigno aan khilaaf aqbalin waa dulmi ninkii mutaawilkaa tawiilan saa'iqan haddaynu takfiirinno waa dulm haddaynu tafsiiqinno waa dulm haddaynu goyno la dagaalno waa dulm dulmigii waa noocyo badan yahay koobiyoo layska qaatay beso ma aha dulmigii in madaahibta iyo afkaarta iyo aragtiyooyin kala duwan xagga nakhi aqbala in laga wada socdo lagu xadgudbo waa dulmi dulmigu waa noocyo badan yahay nabigu sal ly slam adilada badan ee qadiyadda ku yimid waxaa ka mid a xadiidkii ahaa lacana allaahu man dabaxa ligayri illaahi lacana allaahu man saraqa manaara alardi lacana allaahu man lacana waaliday baryahan dambe idinka reegaarisa dhulbaad ku dagaalamtaan baa la yidhahdaa oo isku laysaan oo dhiiggiinna ku bannaysataan intaan meelaha nairobi joogo intaan dhul isku layseen ee dhiiggii isku bannaysay idarskaga dhigtaan lama xisaabi karo sohdimaha laisku riixi dhulkiibaa lasku baabi'in waxaasoo dhan dulmi wey nin walba goobta yare uu degan yahay buulkooga asaasan yahay ama asagu beer iyo aslaax uu ka dhigtay xabiir buu ummadda ka leeyahay dhulka intiisa kale waa masaalix caama ummadoo dhan buu u dhexeeya waxaa lagu mulkiyi karaa sida jumhuurtu ay qabaan bil ixyaa'i wa tacmiir axnaaftuna biidni alamiiri wa iqtaacihi maalig wuxuu leeyahay haddii meeshu meel lowo magaal u dhow tahayna waa in amiirku uu kuu gooyoba haddii kale ma milkiyi kartid hadday meel fog oo cidlaa duur tahay hayjid cidlaana adaa iska xadxaadanhaya dhulkii noocaas ahaa nin walba anaa meesha iskale aabbahay baa degi jiray annaga reegala meesha u badan ninkii soo marana baangad iyo bilaawa yaqaan malagii baa galay qadayaadkaas waxay la tahay waa qadaya aad iyo aad u foolxun muslimiinta idinla degan waddankan aad degantihiinna aad bay reer gaarisa qadiyadda ugu eedeeyaan qadiyadaasi waa in caamadu ka waantowdo qabaa'ilku ka waantoobaan wadaaduhu in badan ka hadlaan loo hogaansamo waxaan kaloon ku talin lahaa ka reenodistan ahaan ama ka raagaaris ahaan maadaama cudur goonaaba ah aad qabtaan qadiyadaas khuseeya in hawshaasi culimo gooni iyo guddi loo sameeyo hadiyo goor xalliya qudaadna ayagu ka noqdo oo gaalada aad ku soo ordaysaan iyo maxkamadahan baase aad ku yaacaysaan aad faraha ka qaadaanoo niman culumaa ah oo qabaa'ilka dagaalamay iyo dadka isdulmiya ka dhashay oo lagu kalsoon yahay oo hufan hawshaa loo kawino beecana aad la gashaan qadaayaadka ayagu inay go'aamiyaan oo gooyaan si dhiiggiinan u kala badbaado dulmigiinna u yaraado kadibna eh, mashruuca aada gudbisaan dowladdan ay waafaqdo xaqaad leedihiin wey inaad intaad mashruuca gudbisaan qadaayaadka khaaskaee ummadda muslimiinta waddanka degan khuseeya in go-aan ka gaadhaan ayaguna hawsha qabtaan dowladduna wadaaddu waxay soo saaray inuu sharciya waa inay waafaqdo xaq bay u leeyihiin muslimiintu laakiin dhibkii waxaa weeye muslimku u xaqulaana raadsan mahayo codkiisana caddaysan mahayo maalin kastana dhiig baa qulqudooda socda hawshaasi waa in wax laga qabto culamaaulmuslimiin ulmuslimiin markay ka hadlaayaan aqaliyaadka iyo muslimiinta ku dhexnool gaalada qaadi ma samaysan karaan ku xukuma diintooda mise mayaa laga niqaash inay haa tahay baa laisku raacay rag yura waagi dambe soo noqday mooye intoodii badnayd muslimiinta waddankana ku nool ee aqaliyada laga badan yahay minoritiga ah waxay xaq u leeyihiin qaadi ku xukuma diintooda iyadoo dhammaystiran inay samaystaan waxay ka niqaasheen qaadigu muslimiinta ayaa soo dooran oo ayagaa magacaaban mise dowladdii gaalada u magacaabi kulli waxay isku raaceen dowladda galo hadday qaadigan noo magacaawado inuusan qaadi sharci ahayn allaahumma inay muslimiintu waafaqaan mooyee madaw kibaaki baa qaadi muslima noo magacaabay markaasaan idhi waan diidnay waa casilan yahay waxaan idhi waan yeelo waan ogolaanay asagoon wax cadaadisa uusan jirin qaadi sharci u noqonaya haddii laakiin aan ka baqayn in dhaqaahana laga goosto ama wadaadku muxuu ahay cafwan madaw kibaaki inoo hanjabo ama boolis koofiyadooda meesha uu taagan yahay oo howlaha aan ku ogaan la qaaday sharciga ma ah rabitaanka muslimiintu ku xidhan yahay hadday waafaqaan waa qaadi sharci ah yaxkum fii ma yaxkum fihi alqaadi alislaami idan qadiyaddu maadaama ay soo noqnoqotay xal fiicanna laga gaadhi waayo culummada muslimiinta waddanka jooga qadiyadda intay u istaagaan caamadu iyo duqadii akhaatuna ay ku taageeraan mashruuc iyo fayl la gudbiyo dowladda loo gudbayo waafaqdaha laga dhigo marjiciya hadhow lagu kala baxaa ha noqoto haddii kale weliin ka bixin maysaan wadaadka hebela reebel buu u eexday ka reebel buu u eexday wadaadii istuumaa ayagoo farta isku muda caamadoon kala bixin iyo dhiig qulqulaya laga bixin maayo dulmiga dhulku waa dhib badan yahay dholalkayaan laysku dulmiye dadka muslimiinta dadkiina hadda sheegtay inaad magaalada degantii deegaan ku tihiin dad badanoo idinka calaacalin anigu waa arko dulmi idinku sheegood baabi'iseen dadka ayagaana faraha laga qaado dulmigu waa dhib badan yahay nabad baad ku joogaysaan roobbaa idiin di'i xoolaha idiin dhali allah idin barakayn howlahaani laakiin dulmiga ha laga waantoobo ilaahay ha laga cabsado nabigu wuxuu yidhi ilaahay ha lacnado ruuxii xada astaamaha iyo soodimaha dhulka dhulka astaamuule reemiyigaan arki jireen markay meel degaan beeraha in laisku riixo laba aslaax iyo laba beerood baa isku garabtaalla ninbaa kaasoo horumari beertiiba abuuran kadibna oodiisii buu jiidi inta cusbaydna waa falahaya dhulka cusba la garan lahaana yaanbuu ku qaadahaya waa dhammaatay say u socoto shan sano kadib ninkii beertiisii eekar dhan hal hektaar bay noqonaysa taadina way baaba'aysaaba maxaa isbedelay sudintaa laisku riia xerriyaha dadka reemiyiga wadadega ayaa laisku riixaa ariga xerhihiisii baa od kala fogeyn ninka xerhihiisa in yaroo qoqobaa ka soo hadhi astaamaha dhulka lagu gartay calaamadaha xuduud weeye xuduudda in la bedelo nabigu waa lacnaday lacana allahu man saraqa manaar alardi ee calaamaat alard waxaa ka mid a adilada qadiyadda ku timid abu salama bin cabdiraxmaan azuhri ayaa ummunaa caaisha maalin u yimid markaasuu hooyoy nimankii reer hebelaha baan dhul isku haysannaa maxaad igula talin waxay tidhi yaa abaa cabdiraxmaan ijtanib ilarda abaa cabdiraxmaanoo dooda ku saabsan dhul dhul baad isku haysan ha ka fogow bay tiri xataa haddaad hubto inuu xaqaada yahay iskaga carar bay tiri dhibaata ka imanaysay tiro dhulku maxaa jira nabigu waxaan ka maqlay isagoo leh ruuxii taaka dhula xada ama dulmiya qiida shibri min alard tawiqahu min sabci ardiin toddoba dhul baa qoorta loo gelinaya kuul baa looga dhigi riwaayo kalea caddaysayo waxaa la odhan hayaa inaad qod meeshu intuu qaaday baa lii duleele ilaa toddoba dhul buu qodahayaa markuu qodo asagoo dheereeyo yaa qulqunta loo gelin min qabrihi ila almaxshar buu soo wada hayaa inta ummadda la kale xukumina wuu la taagnaan inta ummadda la kale xukumahayo dhulkaas giraangirtee toddoba dhul laga soo qaaday ayaa qoorta laguna kool waad la taagnaanaysa waa lagugu ceebayn waa ciqaab ruuxa dembiga waweyn galay shareecadu meelo badan waxay tilmaantay in la facshiro ninka ballamaha iyo axdiga ka baxa sunnada maxaa ku yimid in bandiirad iyo calan meesha dabagibinta dabanicista inti laga qutumiyo sida calankii u n baa laga taagahaya dadko dhan baa haadihi kadratu fulaani min fulaan waa la furki iyo axadigu hebel ka baxay iyo hebelle oga baxay ama hebel oga baxay kaarkaa lagaa gubaya jamaaca min ataabiciin wasaxaaba aayadda ahayd kaladii yatakhabatuhu shayطaanu min almasi markay fasireen waxay yidhaahdeen ruuxa ribada cuna maalinkii qiyaama calool weyn baa loo yeelahaya calool weynoo ilaa un inta laga baxa ah ayaa lagaa taagahaya ciyaadan billaah markaad soo kacdo haddii calool miyaad qaadi kartaa intaa leeg tii kuusnayd baba la wadi laayahay marka ruuxu uu la kufahaya marna wuu qaadan calooshii buu la kici jawaankii kadibna waa la kufi yatakhabatuhu shaytaanu min almasi waa sida wuu kacaa kufahaya ummaddu waxaa la rabaa inay dareento dembiga ribada xumaantuu leeyahay khatartiisa dadka muslimiintaha dhulalka iyo aysan isku dulmiyin dhiig la daadiyo warkiiba joojiye dhulkiibaaba sabab u noqdayba fitnada in la xasmiyo oo la hor istaago aad iyo aad bay waajib u tahay culamadan ay wakhti ku bixiyaan nabigu sal ly slam waxaa ka sugan inuu yidhi acdamu اlguluuli cinda allah diraacu min alardi tajiduuna arajulayni fi اlardi jaarayn aw fi اdaari fayaqtadicu axaduhuma min xadi saaxibihi diraacan ida اqtatacahu طuwiqahu min sabci ardiin khayaano iyo dulmi la geysto waxaa u badan taaka dhul ah dhudhun dhulood khayaantay waxaad arkaysaabuu suubanuu laba noo deris ah oy guryo isku garab lahaa ama beera isku garab lahaa ama aseendooy isku garab lahaao midkood uu dhudhun xadahayo maalinka qiyaame intii toddoba dhul la soo goyo qoorta loo gelinaya adoo dhiig islaan sii galay warkiiba jooji dhig islaanoo xaqdarra a ah waa dhib badan yahay culamada muslimiintu waxay inoo sheegeen dhiig lagu daadiyo daro ayaa dembi alla laga galo ugu weyn bacda shirki dhiig lagu daadiyo xaq iyo sharci baa asagoona u fadli badan waa laba aflay wey marna jannaa lagu booda marna naar baad ku boodaysa ciyaadan billah haddii gaalada iyo murtadiinta iyo inta muta dhiiggooda in la daadiyo aad alla ugu dhowaato waa min acdam alqurubaati cinda allah haddii laakiin dad macsuumi dimaa ah oo dhiiggooda ilaahay ilaashay oon sabab sharciga lagu dila aan lahayn aad dhiiggooda daadisana ama waad ku gaaloobi haddaad mustaxilli tahay ama waa fisqi iyo kabiira meelkaa meesha u dambaysay wey ilaa ay selef ka niqaasheen tooba ma leedahay mise maya oo ninka ruux muslima xaqdarra ku dila tooba ma leeyahay mise maya ilaa laysku qabtay oo dagaal baaanuu ka taagayn qadiyadda iyada hawshaasi waa in aada loo xakameeyo wakhti lagu bixiyo culummadu ay mudakaraad ka soo saaraan nadawaad laga qabto duqaydu samakataliska ay wakhti ku bixiyaan nabadoonno ay waqti ku bixiyaan akhyaartu hawshaas ay xakameeyaan had iyo goor dad baa la-ay mid baa la dilay mid baa yaalla finna aan qaboobaynin waaga dambe waxay keeni doontaa inaad isbaabi'isaan laba iyo saddex iyo afar iyo shan bay maraysahay iyo oday meel lagu dilay waaga dambe inaad isku xaaqantaan bay tegaysaa ilaa wuxuu markuu bato wax kalu noqonaya waa isbedelaya nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka sugan man hasaba rajulan ardan dulma man hasaba min rajulin ardan dulma laqiya allaha wahu calayhi khadbaan ruux muslima dhulkii ruuxii dulmiyoo gardarra kaga qaata maalinka qiyaama alla wuxuu la kulmaa asagoo daalim ilaahay u cadhaysan subxaanahu wa tacaala alla kuu cadhaysan riwaayo kale wadalika lishiddati maa xarama allahu subxaanahu wa tacaala min maali lmuslimi calaa akhiihi lmuslim hawsha waxaa keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u adkeeyey dhiigga muslim ee xoolaha muslimka dhiig warkiiba jooji ruuxa muslimka dhiiggiisa inaad ku xadgudubto waa dulmi cirdigiisi iyo sharaftiisi oo tafsiiqa iyo takfiir iyo tabdiic biduuni shar iyo biduuni mubarina waa dulmi maalkiisi waa dulmi intaas wax laga dulmiyana dhiiggiisaa ugu daran cirdigiisaa xiga maalkaaba u dambeeya maalkii hadduuba keenaya in laisku baabi'iyan hadda waa wasiilo noqotay muxuu ahay shay ka weyn horaanna xaaraan ahayd shay ka weynna u gudubtay wey nabigu waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi itaquu dulma ma statactum intaad awoodaan gardarrada ka fogaada ama dulmi yar ha noqdo ama mid wahna noqdee dulmiga ha laga fogaado intaad awoodaan gardarrada ha laga fogaado fa ina alcabda yajiu bilxasanaati yowma alqiyaamati yaraa annaha satunjiihi min annaar famaa yazaalu cabdun yaquumu yaquul yaa rabbi dalamanii cabduka madlama fayaquulu umxu min xasanaatii saasaa lagu wadayaa ilaa waaga dame meel cidlaa aada soo istaagto nabigu wuxuu yidhi dulmiga ka fogaada intaad awoodaan ruuxaan awoodin dulmi inuu ka fogaada ma jiro nin walba waa awoodaa laakiin shaydaan iyo naf iyo balaayo iyo shubha iyo shahawaad baa baabi'inaya waxaase u daran markay shahwadii aad rabta iyo shubha iswaafaqaan marka lagugu yidhaahdo muxuu ahaay dhulka idinkaa iska leh ood la yidhaahdo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ood shahiid baad noqoto adoo daalima yaa waxaa lagaa dhaadhic inaad xaq ku dirirayso kadib waxaad noqonaysaa shahiidba haddii lagu dilo shahiid baa tahay haddaad wax dishana waxaa weeyaan mujaahid baa tahay warkaadu waa iska kooban yahay marka shahwadaadii oo xirsi iyo dhulbabti iyo dulmi ahayd iyo wadaad xume shubo uu kugu sheego inaad adugu mujaahid iyo muqaatil tahay iyo xaqudirir baa iswaafaqaya marka waa lagu baabaa waa meelahii salafku odhan jiray haadihi shahwatun waafaqad shubhatan ama waa shubha waafaqad shahwatan rabitaankaad wuxuu ahaa keligaa meesha inaad la wareegto cid kalena aad ah waxu ogolaanin dadkao dhan ba aad kala tuurto wadaad baana kuu fatwoodayba inay hawshu sidaa tahay idan fatwadii iyo qiilbannayntii iyo xadiidkii la maqluubiyey iyo rabitaankaadi baa iswaafaqay hadday laakiin iskhilaafi lahaayeen naftaadaad raaci lahayd wadaadaha waxaad ugu necbaan ruuxa ku yah war dulmigaan iska daa war ilaahay ka baq inaan adeerka allaha ka dhigo walaalka allaha ka dhigo hadduuba dulmiga kaa qabto waad la coloobi waxaad u jeclaan ninka dulmigaada baatila kuu feermeeya ee kuu qiilbixiya ee wax kasta kuu sheega ee asagu aan kaa hor imaanin taana waa midda baabi'isa diintana baabi'isa dadkana baabi'isa wey dulmiga waa in laga soo wada horjeedsado waa in lala dagaalamo inta la yarayn karo waa in la yareeyo culummada hawshaasi waa inay isu taageeraan isgarab istaagaan iskaalmaystaan alimaamu shawkaani baa ka calaacada dulmiga dhibkiisa waabu wuxuu qoray kitaab isagoo yeman jooga wuxuu qoray kitaab uu ku difaacahayo saxaabada raafido iyo shiica iyo zaydiya haysatay yeman waa la socotaan haddi kitaab buu qoray uu leeyahay aalu beytka iyo saxaabadu dhib ooma dhexeeyo walaalo weeye haa aalu beyti rasuulillah wa haa-ulaa'i asxaabuhu ahl iyo walaalo weeye in la lacnada ma bannaano waa qaraabo waa wada socdaan markaasaa leeyahay qabta caamadii zaydiya shiicadii baa muran qaaday shawkaani baa fooda la geliyey caamadu niman dhib badan bay ahaayeen waxay urursadeen wadaadday urursadeen waxay dhaheen showkaaniso nin khariban oo khilaafay caqiida ahlubeytka ma aha xogow shilimana waa baxsheen seefana waa gelgeyeen waramana waa la baxeen mudaharaad bay sameeyeen culummadii oo dhan showkaani bay weerar ku qaadeen waxaa leeyihi ahlubeytka iyo saxaabadu col wayaa ley walaalana ma aha saxaabaduna waa in lacnad bay mutaan kulligood min abi bakar ilaa usaamata bni zayd bay mutaan bay yidhaahdeen shawkaani baa ka waran wuxuu leeyay culummadu dhammaantood fii qaraarati anfusihim waxay og yihiin inaan xaq u taaganahay laakiin caamaday ka cabsadeen buuri maxaa u daliila waagi dambe wuui dhammaan ragga i khilaafoo dhanba nin risaalo hoos iga soo dira oy dha isbir fa innaka cala alxaq kor laakiin kor u sheeg ma sheegi karay dheen hawshaasi waxaa weeye nin kor u hadla caamadaa maraysa taangi caamaa ku istaagahay wuxuu yidhi fidnadaa caamadu inay wax iyagu wataan culummaduna ay u sacabeeyaan waa fidnada baabi'isay yaman oo dhan ku ciyaartay ee nafta u keentay wey hadday wadaaduhu alla isku xili lahaayeen buuhi runtana sheegi lahaayeen dulmi kastoo yimaadana ka hortegi lahaayeen ilaahayna waa u gargaari lahaa caamana eda yeelan lahayd diintuna way muuqan lahayd buuhi hawshaasi naf jeclaysiga iyo ilma adeersiga iyo eexada iyo ninbaa wax ku yeeli iyo howlaha intii layska daayo shay kastoo xaqa sidiisa ha loo abaaro dulmigana sidiisaha looga hortago ama walaalka ha sameeyo ama cid kale ha samayso unsur aqaga daaliman aw madluuman nabigu wuxuu inooga sheekeeyey nin ummadii inaga horraysay ah ayaa marka la xabaalay waxaa lagu xukumay boqol shaabug in lagu dhufto fii qabrihi boqol karbaash baa lagu dhufto wuu cabaaday ilaahayow maxaan ku kasbaday wuu ilahay buu baryay sidii loo dhimhayo loo goynhayo waxaa ka soo haray hal shaabib baa lagu soo reebay sagaashan iyo sagaal baa laga gooyay hal ur baa kugu dhicbaa hal shaabib waa laazim cabaadkaadi iyo catowgaadi badnaa iyo baryadaadi sagaashan iyo sagaal baan rufsinayba laakiin hal ul inay kugu dhacdo waa laazim halka shaabib baa lagu dhuftay qabrigaoo dhan baa dab iyo dhimbile iyo naar isu bedelay markuu miirsaday kadib allow maxaan ku kasbaday laba sabab baa nabigu sheegay sallayta salaatan bikayri tahuur wa mararta calaa madluumin falam tansuru salaad baad ku tukatay weysela-aan si kastoo la kaca midda labaad nin madluuma oo la dulmin hayaad soo martay maalin maalmaha ka mida oomaadan gargaarin inaad u hiilisay ahayd oo u gargaarto mar haddaad u gargaari intaan aakhirada weynba la gaarin barsakhaa lagugu cadaabahaya karbaashkaasaa kugu soconhaya dadkan muslimiinta isdulminaya waa in yacla kala yidhaahdo ninkii waxqabad kale iyo gacan waaya waa inuu afka ka hadlo wax caddeeyo mafaahiimtu inay caddaadaan oo warku caddaado wax la fahmo waa daawo ruuxii wax fahma hadhow wax taroo ciidma laakiin dadkoo dhanba haddii xullub wax loo geliyo oo qabyaalad iyo bakti lagu qufulo oo qoys iyo reer lagu xidhxidho hadhowna intaa unbuu mataqi oo daaci cadowgu waa nin kale shisheeyuhu waa ninka kale sokoyuhuna waa nin kastoo asaga ku qabiila gaal baa allaha ka dhigay waaga dambe waxay tegi gaalka reebel maxaa laga rabaa gaalka reebel lagama hadli hawsha noocaasa waa in wadaaduhu ka hor tagaan ay ku baxshaan waxaa ka mid ah adilada macnaha ku timid xadiidkii ibnu cumar eed garanaysaan man nasara qowmahu calaa gayri اlxaqi fahwa kalbaciiri aladii taradaa fahwa yunzacu bidanabih xadiidkii sunanka ku yimid tolkii ninkii ku gargaara xaqdara ogu heliya tolkii xaqdara ninka ogu heliya wuxuu la mid yahay ridid dow ku dhacaya ceel neef geeloo ceel iyo meel ciidha ku dhacay lama soo saari kara had markuu sheeb iyo meel bannaan ka fakadaaba xooguu tirar iyo xadhka waaweyn iyo rag murqa waaweyn loo keeni jiray ceel ku dhacay oo saynta la jiidhayo neef geela sayn laguma soo bixiyo lood iyo adhi baa la laacay neef geela ku dhacay ceel cidhiidha ah sayn la qabtay laguma soo bixin karo matay mise ma ah culammadu waxay leeyihiin taasi waa tashbiihuu nabiga oga jeedo ama waa isticaara iyo kinaayo waxaa tidhahda looga jeedo hawshaas inay adag tahay inuu ninkaa naar ka badbaado neefkaa geela ceelka ku dhacay siday u adagtay in lasoo saaro sidoo kale waxaa adag inaad akhra naar ka badbaado tolkaa hadduu xaq ku taagan yahayna garab istaag hadduu xaq darro ku taagan yahayna yacdhoo qaba taasaa gargaariya garab istaage qaacida waa qaacida islaamiya khilaafan lilqaacida aljaahiliya man acaana calىa khusuumatin bidulmin aw yucuunu calىa dulmin lam yazal fii sakhat اllahi xataa yanzic riwaayo kale man khaasama fii baطilin wahwa yaclam lam yazal fii sakhat اllahi xataa yanzic man acaana bikhusuumatin bidulmin faqad ba'a bigadab min allah riwaayaadkaasoo dhan isku xadiid waaxida w taageeraya dood iyo gar socota iyo muran socda ninkii xaqdarra ku taageera kama zuula ilaahay subxaanahu wa tacala cadhadiisa cadho allaad ku dhex sugan tahay caradu waxaynu ka cararayna in maalin kasta shan goor ku ducaysanno hayrilmaqduubi calayhim waladaaliin aamiintaan ku hayna had iyo goorna waxaan dhex taagannahay in eexo iyo gar iyo xaqdarro iyo dood socoto oo baatila lagu dhex taago oo qaaraankii la baxsho oo taladii la bixiyo oo nin walba wax ka dibadda jira waa soo xidhiidhahaya ninkeenna inoogu sahlan inoogu roon waxaa weeye waa ninka axadna aan dilin lacagna aan bixinin laakiin marka uu maqay reebel iyo reebel baa dagaalamay afar reebela nafta weyday annaguna laba wiil basaa naga dhaawacantay ninka waa farxahaya waasac waasac buu noqon xooguhu asagoo dhan baa khafiifahaya layd baa maraysa ninkii wax dilay iyo kii shilinka baxshay iyo ninkaa farxa waa isku xugum mata mise ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala qowm dhan ayuu halay dileen ku halaagay nabiyullaahi saalix hashiisii mucjizada ahayd hal nin baa dilay fii saxiix اlbukhaari waa garanaysaa inbacaa laha rajulu shariiru caariman maniicun fii qowmi laakiin dembiga hasha dilkeeda ilaahay wuxuu u tiiriyey qoomkii oo dhan buu u tiiriyey facaqaruu naaqata wa cataw can amri rabbihim baa layidhi sunna saxiixa waxaa ku yimid nin keligii baa dilay qur-aankuna wuxuu leeyahy ayagoo dhan baa hasha boqno goyoo dilay ma qur-aanka iyo axaadiidtaas ka hor iman mise qadiyaddu waxaa weeye falkana nin baa fuliyo hasha gooyey tolka intiisa kalena nin taageera iyo nin wax ku baxsha iyo nin ku taliya iyo nin markuu ogaaday he aan ka xumaanin yuhuuddii reer banu israa'iil ee nebi maxamed uu soo gaadhay baa ilahay ku yuhi qul falima taqtuluuna anbiyaa allahi min qabli in kuntum muminiin qataltum lama dhihine waxaa le taqtuluun ambiyaa allah dhaqanka qur-aanka waxaa weeye awowyaalku dembigay galeen iyo tolkaa dembigay galeen eedan ka xumaanin in lagu tiriyo adiga laftirkaada taagan waxaa ka mid a dhaqanka qur-aanka in wanaaggii tolkaa loo sameeyey iyo awowyaalka iyo aabbayaalka ilaahay u galay in adiga lagugu mana sheegto aabbaha ninkii wanaajiyey ee awowgaa wanaajiyey ee awowgaadii saddexaad u wanaajiyey abaalkaas adugu kuu sheegan kara aduguna kama murmi kartid idan qadiyadu waxaa weeye dembiga ninkii sameeyey faraha la galay iyo ninkii ku farxay iyo ninkii ka qayb qaatay waa isku xugum min xayd xagga ismiga xagga cuquubada dunyowga iyo dilka iyo qisaasta inay kala duwanaadaan baa laga yaabaa laakiin ismiga waa ka simantihi sidaa darteed xadiid baa wuxuu ku asaxay ninkii macsiyada meesha lagu samaynaya ka qayb gala ee mxuuy kaka maqan ee ku raali noqday waa isku dembi ninkii ka maqnaa ee hawshaasi ku farxay iyo ninkii joogay iyo kii sameeyey intuba isku dembi wey waxyaabahan waa in laga beri noqdo ilaahay looga cabsado dulmiga lala dagaalamo ummadda laisu soo dhoweeyo waa qaraabo iyo ahal iyo walaalo wey waa ilmaadeer iyo ilma abti dhul wax dhig loo daadiya ma aha meel yaroo berri baa laga lagaa xabaali ood ka tegi oo wax calfisan baada war u haynin hawshaasi hawl dad loo laayo ama dhiig lagu daadiyo ama aminka isu sii haysataan ama soo noqnoqda mehe ilahay looga cabsado wadaadaha hawshaa ku jirae hadda baryahan o dhan u taagnaana ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ka siiyo duqayda samakatariski hawshaa wada waa in lagu taageero oon lagu xumaynin ficilada aan macnaha daran macnaha aan lahayna aad waa in looga waantoomo dad dhintay dad kale yaan laga dabageynin nin hadduu dhinto ajashiisii buu ku dhintay muctasilada iyo ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsanyeen kii la dilo iyo kii aan la dilinba nin walba maata calaa ajalihi maqtuulku iyo ninka maata calaa xadfi anfihiba nin walba wuxuu ku dhintay madashiisi saacad la hormarin iyo la dimarni ma jiraan inta dambena ha la badbaadiyo inta horena maslaxa ha laga taliyo wax dambana inuusan daadin ha lagu talagay ilahay aan lagu cabsado arrinta ayada nabigu sal ly slam waxaa la weydiiyey casabiyadda xadiidka calaa kalaamin fi sanadi laakiin sida raajax waa xadiid xasana waxaa nabi allahu casabiyad iyo faara qabiil muxuu yahay nabi wuxuu ihi waa inaad tolkaa dulmi ku taageerto tolka inaad dulmi ku taageertood gardarra ku garab istaagta hiya alcasabiyatu waalqabaliya farqun bayna alqabiila wa bayna alqabaliya in tolka lagu dhex jiroo diinta loo sheego la gaadhsiiyo wanaagga laga taliyo waa fiican tahay laakiin nin dhalashadii iyo nasabkii loo adeegsada kaar wax lagu baabiyo ummadda lagu dulmiyo taasaa xaqdarra ah in shar iyo khayrba lagu taageeraa xaqdarra ah qabyaalada noocaasa ma aha mid qabiilka ku eega ururhay gashaa qabyaalad diineed baa jirta mid urureed baa jirta mid qoys baa jirta ta u daranna hadda waaba ta qoyska yaa u daran meelaha hadda aynu joogno laakiin meelo kale midda ururahaba u daran niman waxaad arkaysaa isku urura ama isku jabhada ama isku kooxa isku fikira laakiin ayagoo dulmi iskama qabtaan baatil yac iskama yidhaahdaan shar iyo khayrba waa isku taageerahayaan kooda maqan wuxuu sameeya ka joogaa difaacahaya ama shar ha noqdo ama baatil ha noqdo ama xaq ha noqdo waa isku baab waa faraqabiil dineed casabiyaddii madaahibta ay ku dagaalantay baa la mid ah ilaa ay la gaadhay qadiyooda in badanna waan tilmaannay ilaa ay yidhaahdeen muxuu aha axnaaftu low kaana lana min almri shay la akhadna aljizyata can shaaficiy dad xanafi ah wuxuu yidhi haddaan awood leeahay shaaficida islaamba ma ahe jizyaan ka qadi lahaa xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun wadaadda xanafiya waxay fatwoodeen gabadha shaaficiyada ah iyo wiil shaafica ah inaan la guursan karinba wiilka shaaficiga gabadh xanafiya meher ooma qabta yidhahdeen adiga xanafigana gabadh shaaficiyada ma guursan kartid ilan gaal weeyay leeyihiin waagii dambe walaal abu sacuud la odhan jiro xanafi ahaa yaa wuxuu yihi masladan ku ijtihaada haye soo daabaalay wuxuu yidhi gabadh shaaficida waynu guursan karraa annagu laakiin wiil shaafica gabadh uma guurinayno ma daliil wuxuu idhi yuhuudda iyo nasaaradu gabdhaheeda waan guursanaa laakiin gabdhaha annaga ma gayaan buuhi idan fanunazilu ashaaficiyata mansilata ahlkitaab kitaab buuhi sheekhi waxaa loo bixiyey mufti taqalayn baa le waxaaba tahay nin cajab qaba oo faham cusub ilaahay siiyey maasha allah waa loo duceeyey sheekh saacaddaa wixii ka dambeeyey wuxuu la baxay mufti taqalayn baa loo bixiyey muxuu keliyo yidhi shaaficiyadu waa gaalo laakiin ahlu kitaab weeye buuri fara qabiilka diineed baa ka daran midka qabiilka midka qabiilku xaaladuba xaaladuu yimaadaa laakiin waa mabda diin baa laga dhigi kutub baa lagu qori rasaa'il buu geli waa la kala dhaxli waa taariikh qoran waxay ku dagaalameen marka aakhiru zamaanka uu nabiyullaahi ciise yimaado ma diin madhabka shaaficigu wax ku xukumi doonaa mise xanafiga nabiyullaahi ciise yuqalid maadaa bay dhaheen ma madhab abi xaniifa uu ku xukumaya ummadda mise madhaba shaafi dagaal ba-an baa dhex maray hawlihii noocaasoo ururo siyaasi ah ama jamaacaada ama xarakaada ama jabahaada bayna dhex yaalla oo na qaybshay oo na baab hada min adulm dadkan oo dhan muslimiinta ninkaan murada ka bixin intii joog laga waayo isagoo aan muro iyo qabka ka bodin islaamka sida waxar la kari waayoo booday aan diin ka boodin qabkii iyo muradu ku jiray waxaa weeyaan welu kugu leeyahay kalgajacayl buu kugu leeyahay gargaar iyo hillu kugu leeyahay howlahan kale xisaabaadkii ururaha iyo aragtiyada iyo axsaabta iyo waxyaabana qaybona baaba'she wey mase diidanin in ururaha la kaalmaysto wix suuragal ah haddii laga badbaado tacasubka xadgudubka leh tacasubku waa faara iyo xadgudub iyo dulmi aan bannaanayn laakiin koox mucayana inay iskaalmaysato oy amiir samaysato oy diinta u adeegto muslimiintana caawiso ma diidanin laakiin waxaan diidannahay xadgudubka noocuu dooniba ha loo sameeye ama weji qabiil ha ku yimaado ama mid urureed ha ku yimaado noocuu dooniba ha noqdo qadaayaadkaasi aada iyo aad waa in la yskaga ilaaliyo nabigu sal ly slam xadiidkiisa waad xusuusataan man mashaa maca madluumin xataa yuhbita lahu xaqahu habata allahu qadamahi cala siraati yowma tazuulu alaqdaam nin laga gardaranaya ruuxii raaca ilaa uu garti la soo sugo waa afgarocgoroyo cilon hadli karinoo walaa yakaadu yubiin ma cadaysan karo warkiisa xataa anaa ku raacahaya balina mari waad ogeyd inuu xaq ku taagan yahay uu gar leeyahay laga gardanay waad raacday qareen baad u noqotay abuukaataha allah hawshii baad u qabatay xoolaha laga dhacay waad garab istaagtay waa la dulmiyey fikir baa lagu dulmiyey diin baa lagu dulmiyey dal baa laga dulmiyey guribaa xaqdaraa loo geystay waad raacday ilaa aad gar xaqii u soo dhicisay baad garab socotay nabigu maxaa kuu abaal ah waxaa kuu abaala maalinka qiyaama gumadaada in alla sugo oodan jidka siraad ka faniinin oodan balaayaa la kulmi oo rabbi kuu gargaaro dadka muslimiinta maqluumiinta dunida caalamka oo dhanba ku dulman iyo kuwii hadda aynu ka hadlaynay isdulmiyeybaa dhammaan nin walbo madluumaha la garab istaago daalimkana ha la qabto culama muslimiintu waxay leeyihiin dulmigu u horrey markuu dhacay haddaynu qaban lahayn dhibkama ma yimaadeen ilaahayna xukumkaasi muxuu ka yidhi wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala alukhraa faqaatiluu latii tabqi xataa tafia ilaa amri illah laba qoysoo dariso waalaha hadday isku xadgudbaan oo qoyska saddexaad intuu fiirsho wuu ogaadaa midka garka daran u yidhaha war hebelow waad gar gargarantay reer hebelow hawshan joojiya kana noqda war idinkuna waalihin cafiya ama sulxi qaata tii hogaansamooda haddii bursaynta la wada saarahayo oo layskugu tagaayo far nin qaadaa ma jireen matay mise maaha labawooda hadday isqabtaan adiga daawanaya dhowraya markay kuu muuqata kan inuu gar leeyahay kana laga gardaranya hebelow waad darantay joog haddaad tiraado oo uu qabsoomi waayo oo ay labadii fooda isgeliyaan maxaa waajiba ku saaran kanaad waad la goobanaysa hadaad la gobato laiskugu tago oo daalimka hadii goorba laysla baquujinhayo dulmiga wuu yaraan lahaa matay mise ma aha aniga saasay ila tahay qabaa'ilku inay isdaawadaan ma aha haddii laba qoys isku khaldameen qoyska kale ee muslimiinta garab degan hawshaa waa inay dhex galaan wax ka qabtaan waaga hore dee ugaasyo waaweyn oo hawshaa qaato wax kastaba la wareego oo xilkasa ayaa jiri jiray laakiin beriyadan waxa laga yaaba ugaaskuba inuu fidnada wado ugaaska laftirkiisaa laga yaaba beryahan dambe inuu fidnada wado sheekha weyne ugu duub weyn baa laga yaba inu asagu dagaalka ku jiraba wax dhici kara wey adduunka o dhan baa isbedelay fasaadkii baa batay xaqi baa yaraaday inta wanaagga ku taagan baaba iska yar dulmigu aad buu u faafay nabiguna waa inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qadaayaadka noocaasa ee aahaartay ka tegi karaan aahaartay ka tegi karaan waxaa ka mid a hawshuu nabigu ka calaacalayaa macshar almuhaajiriin khamsun shan arimood qoom kama muuqdaan buui waxaanilaahay idinka magangelya inaad haleeshaa shan arimood ilaahayna waxaan ka magangelayaa inaad la kulantaanee dadkii lagu arko waa baaba'aan shantiibu nabigu tiriyey shantaa waxaa ka mid a zinadu hadday qoom ka muuqatoy ku badato waxaa iyaguna ku dhaca xanuunno cusub daacuun amraad aan la arki jiray kansar iyo aidis iyo muxuu ahay daacan caloolaad iyo shuban iyo wax ummadda baabiiyo curo la fahmi waayo waagi hore dadka iskada magac xun la yaqaan hebel maxaa ku dhacay oof baa ku xumaata wuu naf baxay xabad baa dishay mas baa qaynay abris baa roogay baan maqli jirnay hadda waxaa weeye hebel xanuun cusub baa la sheegay waxaadan garanaynin sonkor baa dishay muxuu ahaaye alsaa ku dilaacday xiidmaha iyo calooshay kaga dhacday kansar baa kala gooyey h i v buu u dhintaad maqlaysaa war h v gan muxuu ahaa waayahay xaggee ka yimid dhiiggiisi baa ku dhacay xanuunaan la fahmay inuu cuno ruuxi sanbabkii baa dhammaaday waxaasoo xanuuna waa balaayo inagu aanu labin mid wey ciqaabaadkan masaa'ibtan imanaya dunuub bay ku xidhan tahay nabigu wuxuu yidhi hadday beega iyo mucaamalada iyo miisaanka ay ku xadgudbaan oo nuqsaan iyo tadfiif ka dayn waayaan abaaraa lagu sii daayaa abaaro caanihii baa la badxi koobadii baa salka laga jooga in dib loo soo celin mararka qaarkood markaa il duufto salkaaba lagugu miisahaya waaba waxaan xusuustaa nin soomaaliya joogay baan xusuustaa oo raashinku ka ganacsan jiray koobada halkeedan dambuu garaacay god buu ka dhigay intaa marka soo jeedada fiirinayso wuu kuu miis caadiba waad jeedsatay aggu kugu miisaya labo saddex buu kuleeyahay konton kiilaad raadinaysa labaatan iyo shan kiilaad la tegaysa hawshaasoo dhan waa xadgudubka jira weeye marka Eh, wixii oo dhan baa la baksinhayaa la kala reebayaa nabigu wuxuu yihi ukhuduu biاsiniin wa shidat اlmu'na wa jawri sulطaan waxaa lagu imtixaanayaa in abaara alla ku sii daayo in sicir barar iyo wax qaaliyoobaya raashinkii baan soo degaynin dharkiibaa dhuunigiibaa qaaliyo daawooyinkii sicir barar iyo abaaro iyo maamul jaa'iriin ah wa jawri sulطaan amiirku caadil buu noqon lahaa innagu haddaynu suubannahay laakiin inagu markaynu fajaro noqonnay iyo khaa'imiin tanna waa cuquubo waaya imtixaan min allahi subxaanahu wa tacaala hadday zakada bixin waayaan nabigu wuxuu yihi roobkaa loo diidaa abaaraa lagu sii daayaa biyo aan roob la-aan walowla albahaa'imu lam yumtaruu haddaan xayawaan iyo mujaahidiin iyo xoolo noolba aysan jiri lahayn laba roobba lama siiyeenba xayawaankaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala wax nagu siinaya hadday ballanka ilaahay iyo cahdiga ilaahay ka baxaanna axadiga ilaahay haddii diintii lagu dhaqmo kitaabka ilaahay in la oofiyo in walaal la ahaado ninku ilaahay necbaadee nacay waa in la naco ninkuu ilaahay xidhiijo waa in la xidhiidhiyo ninkan la goynayo ninkan la xidh waa in la kala garanayo hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala cahdigiisii ka baxaan iyo cahdiga rasuulkiisina rabbi wuxuu ku sallidaa caduwan min hayrihi axaadiis badan waxaa ku timid ummadda nebi maxamed cadowaan ayada ka inaan lagu salliday laakiin xadiidkan wuxuu tilmaamay calaa kalaamin fiihi wuxuu tilmaamay in lagugu sallidayo in ummadda nabi maxamed ugu salid cadowan ayada ka ahay kan laakiin shardi buu raaciyo waa markaan ilaahay ballankiisii iyo ballanka rasuulka aan ka baxnayn xuduudda aan tallowno marka ayadaa waxaa imanaya cadow nadiirta fa akhaduu maa biaydiihim xoolahaannagii duunyadaannagii dalkaannagii waddan islaano maanta badbaaday ma jiro waa aragteen cahdigii ilahay baynu ka baxan mid qayb laga haysto mid lala wareegay meel kastoo dab iyo olol iyo dhiig ku daadan muslimiin baa yaalla gaala baabado la aanhayaa ama kuruus misal isku fakanhayaa maqli maysid ama la dilhayaa meel kastoo adduunka dalcadiisa oolaysa islaam baa iska leh waa wadan islaan dhibku meeshuu ka socdo wadan islaam waxa la baabeen waa muslimiin waxaasoo dhiba waxaynu dha aynu kasbanno wey cahdiga ilaahay iyo ballanka ilaahay dibha ha noqdo loo jeeda diinka ilaahay waa in lagu dhaqmo hadday kitaabka ilaahay isku xukumi waayaanna jacala allahu ba'sahum baynahum ayaa laiskugu dhiibiba haddii kitaabka ilaahay lagu dhaqmi waayo oo diinta ilaahay la qaadan waayo oo ilaahay laga cabsan waayo waxaa weeye annagaaba islaynaynaba annagaaban kala dhammaanayninba maxaan gaalaba aadnaa maxaan kufaarba la halgannaa oon wax iska dhe annagaan hor markaan innagu kala dhammaanno oo annagu isfahanno oon isku meel u jahaysannaan cadow iska dhicin karaa laakiin hadday islaanta iyo ninkeeda guriga ku dagaalamahayaan tuug iskama ilaalin karaa hadday wadaadkii wadaadii fooda isgeliyaan carruurtii baa baabi weelashii baa kala daadan darmuuskii baa jabi geerihii waa riiqmahayaan guriga banaankiisa waxa ka socdana hee waxba kama ogaan karaan ayagaa isku mashquulsan muslimiintii baa fooda la isku geliyey midiyaa la dhiibay ayagii baa isku janna tagahay ayagii baa isku jahaadahay ayagii baa isbaabiinaya jahaadan sharcigayn baan ka hadlaya kuwo sharci adduun ka socda ood oo dariskiinaba ka socda qadaayaadkan marka dadku waa inay aada u fahmaan innagu aynu isfahanno aan kala dhammaana kitaabka inaan lagu kala baxo waagii la qumana waxaa la odhan jiray kala bax kitaabkaa qaba hadda laakiin maxay noqotay kala bax yaa kala bax dastuurkaa qaba wey hawshu hadda halkaasay maraysa waxaa laga yaabaa ninkii waddankaale ku soo koray muddo joogayba inuusan wax xasaasiyada ama dhiba uusan ka qabinba dastuur in loo xukuntamo inay gaalnimo tahay in ruuxa muslimka uu xaq ku leeyahay wadanka uu joogo wixii dhibaya ku yimaada asaguna dhibbu ku yahay cidday ishayaan hawlu taalla ma aha aalu beyti rasuulillah allah ka dhigo weerar buu ku qaadahaya idan dulmidka noocaasee fara badan ee baahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga cabsado gabagabadu xadiidka arbaciinka aad ku barateen nabigu xadiid qudsiga maxaa nabigu yidhi ilaahay wuxuu le innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu naftayda dulmigaan ka xarim ilaahay dulmiga waa awoodaa addoommaha inuu dulmiyo rabbi waa awoodaa laakiin ilaahay faruhu ka qaaday ashaacirada iyo jahmiyada iyo waxay qabaan dulmigu waa shay mumtanac lidaatihi waa mumtanacun lidaatihi ilaahayna ma awoodo inu cid dulmiyay leeyihi laakiin qur-aanku wuxuu caddeeyey wama allahu yuriidu dulman lilcibaad wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid in allaha laa yadlim midqaala dara idan dulmigu waa shay maqduura la awoodo laakiin tafadulan wa ixsaanan wa cadlan ilaahay baa ka tagay subxaanahu wa tacaala hadduu ilaahayga awooday baa iska xarimay oo iska daayay idinkuna xaaraan baan dhexdiinna ka dhigay dhigayaan la isdulmiin falaa tadaalama ay tatadaalamu yaan la isku xadgudbin nin walba xaqiisa ha ilaashado hadduu weliba ka tegi karo gobannimo iyo tolnimo oga tegana ha ka tago leanna waa ixsaan dulmigu waa xaaraan fii kuli axwaal cadliguna waa waajib fii kuli axwaal laakiin ixsaanku minhu maa huwa waajib wa minhu maa huwa mustaxab cadligu waa maxay waa inaad axadna dulmayn xaqaa aad aad muxuu ahay ruux walbale inaad siiso naftadan aad ka qaaddo dadkan aad u qaaddo laakiin ixsaanku waa inaad xaqaadiiba ka tagto nin baad boqol shilin ku leeda waxaa tihi labaatan boqolka shilin konton iska bixi nin baa dhig boqolka konton baad ka qaadatay adoon cidna kugu qasbin ama aan waaba iska cafidayba nabigu wuxuu amri jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka dhiig la kala galo dadka dhiigga iskale ee qisaa laga galay dhiigga laga daadsay wuxuu amri jiray cafiya dadki idin dilay xadiidka anas fii sunan abi dawud wahayr waad garanaysaan nabigu kaana yamru bilcafwi awalan waxbaa ficilka iyo ficiltanka iyo hifashada iyo hebel baa dhintay iyo ma arkaysi loo waxba ha tari mayso nabig wuxuu oran jiray ha la cafiyo maxaa u roon kii la dilay asagu waxaa u roon dhiiggiisa waxba laga qaadan la cafiyaba maxaa yeelay qaatilka ayaa dembigiisii iyo kiisiiba qaadahay yabuu biimihi wa imi saaxibih idan nin dhintay waxaa u roon in la cafiyo dhiiggiisi oo kii dilay lagu cafiyo oon waxba laga qadan nabiga hawshaasu ka bilaabi jiray haddii ay diidaan qolyaha dhiigga laga daadshay haddana waa ku talinayaa qoyska wax laga laayay ee hadda geeridu ay ku badan tahay wax ka dhinteen dhiigga ha cafiyaan tala iga ta waana siduu nabigu yeeli jiray sal ly slam dhiigga ha la cafiyo dadkii la laaya saasaa u roon aakhiriya adduunba hadday cafis iman waayo qolyihii diinaan qolyi isaadkee nabigu ma qaato odhan jiray qisaastu qodobka saddexaad bay noqon jirta soo qaba birta saaron hawshu ma aha cafi baa ka horreeya nabigu waa ku caraabin jiray qoyska ahlulmaqtuul hadday dinaandiyu ku caraabin jiray hadday diidaan markaasay qisaas imanaysa hawshaasoo dhan waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah waxaan oga jeednaa ahalnimada iyo islaamnimada ka dhexeeya iyo alqawaasim almushtarak o dhan yaan la iloobin khalad waa dhacaa khalad yaan lagu sixin dhiig waa la daadin jiray nin khaldan baana daadin jiray akhyaar baana ka talin jirta laga akhyaareeyo ilaahayna ha laga cabsado dadka muslimiinta waayihiine dacallada dunida ku dhibanna ha loo duceeyo dhibaatooyinkoodu qadaayaha islaamiya ha laga dhigo fara qabiilkii qoyskaha laga daayo nin walboo muslim oo adduunka lagu dhibayo dhibkiisu dhib adiga kuu yaallo weeye inaad u arki weydo inuu dhab adiga kuu yaalayana waa min adulm qadaayaadka adduunka qadiyad carabeed weeye midda yuhuudi carab udhaxaysa midda soomaaliya udhaxaysa mxuu axmaaro waa qadiya mxuu ahaay mxuu ahaay isha qolyihii absame howlahoodii weeye ama ogaadeen waxaasoo dhan waa dulmi nin walboo muslimoo duniyada lagu dhibahayo qadiyadiisu waa qadiyadaadii dhibkiisu waa dhibkaadii nabigu waxaa ka sugan fi aladn mufrad lbukhaari almu'minu min ahli اliimaani bimanzilati ra'si min aljasad ya'lamu اlmu'minu lima fi ahli اliimaani kama ya'lamu اljasad lima fi ra's xadiidka xasanka ah ruuxa mu'minkaa muslimiinta kale wuxuu u joogaa muxuu ahaaye madaxa meeshuu jir ka taagan yahay kale wey ya'lamu اlmu'minu lima fi ahli اliimaan ruuxa muminka waa inuu ka xanuunsado oo ka danqado muslimiinta dhibka gaadhaya kamaa ya'lamu ljasadu lima fi ra's sidaa jidhku intiisa kale u danqadee u laxawsado wixii madaxa gaadhay il haddii lagaa qabto gows lagaa qabto caawo dhan seexan maysid ciddii haddii lagaa qabto caawo dhan seexan maysid idan jidhkaadu si isugu danqado waa inaynu isugu danqanno waa inaynu iska warqabno waa inaynu isu heelinno dagaalka iyo dhibka duniyada ka taaganee muslimiinta lagu hayo waa in dhinac laga noqdo faaraqabaylaysiga iyo eexada iyo danaha shakhsiga ha layska daayo nin macsuuma ma jiro waa la wada khaldami intii ila ilaalaysay ambiya rusula mooyeen nin walbaa khaldamahaya wadaad weyn baa laga yaabaa inaad aragto soo gaala safan oo lagu dhex dilo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii maqrib waxaa ka dhacay in laba nin oo walaa ay isku qabteen xukunkii maqrib baa isku qabteen way dagaalameen nin baa la jabiyey wuu cararay wuxuu galay burtaqiiska iyo esbaniya uu tegay ciidan gaaluu soo kaxaystay wadaadkaa cararay fuqahadiisii baa raacay qaadigiisii muftigii dowladda kulli way raaceen dagaallaa dhex mara marka gaaladii soo gurmatay iyo muslimiintii qaadigiisii iyo muftigii iyo qaadilqudaadkii kulli waxaa lagu dilay fii sufuufi lkufaar markaasaa dhiigoodii isku qulqay dhiiggii gaalada faranjiga reer yurub iyo dhiiggii faqiiha muftigii qaadigii wuxuu dhan qaadi lqudaad isdhex yaaceen cismada allah iskale subxaanahu wa tacaala intuu siiyeen baana iska leh wadaadku waa khaldami karaa duqa weyn baa khaldami karaa walxayu laa tu'man calayhi lfitna salafka odhan jireen dadkan nool nool fitna loo aamin logama ah inaad leexatooda weecato oo dabayshato wax aamin laga yahay ma ah ninkii dhintay iimaan saalixa ku dhintay wanaagsan baa in la taqliidiyo lagu dayda mudan dadka noolnool aada ha looga fiirsado waagi horen waxay odhan jirteen raganimada rag looma dhiibto soomaalidu waxay dhihi jireen raganimada rag looma hadda waxaa weeye diintaada axadna ha u dhiibani diinta barta daraaseeya aqooniga ku filan yeesha muslimiintaasna nin walba gartiisa ha la siiyo iyadoon la xeerinaynin kanaa yar kanaa weyn kanaa ilmo adeera kanaa muxuu ahaa shisheeyaha howlahaas ha la joojiyo cadliga ha lagu dadaalo dulmiga ha layska ilaaliyo shaykhulislaam ibnu teymiya majmuucu lfataawa ijmac buu soo guuriyaa wuxuu dhaha alsaxaabatu kaanuu akifaaa biijmaci lmuslimiin abubakar iyo ninka hadda soo islaamay qabla fatxi maka aw bacda xaj islaamay baa doodi jiray fii masala cilmiya isku qabanaya anaa saabiqiya leh ama anaa muxuu ahaayey min asaabiqiin alawayn min almuhaajiriin walansaar anaa badri ah meeshaa laguma xisaabtabo haadihi waa manaaqib iyo fadaa'il masaa'il cilmi a ah marka la hayo alxujatu iyo almarjiciya daliilka iyo xujadaa gar ah waxaad arkaysaa ibnu cabaas iyo ardaygiisa abu cabdiraxmaan asulami baa dood dhex martay masale isku qabteen waxaa la isku qabtay haweenayda haddii loo galmoodo ninkii biyaba ka imaan waayaan oo intuu daalo oo iska kaco ma qabays baa ku waajibay musmaya la isku qabtay ibnu cabaas wuxuu ihi qabays kuma waajibin garma hadday dhacdo oo inzaal uusan jirin qabays ma waajibin buuri ardaygiisii abu cabdiraxmaan asulm taabicigi cabdiramaan azuhri cafwan wuxuu yidhi abaa azuhri cafwan wuxuu yidhi qabiis baa waajibaya abu hurayra le xakam noo noqo waxaa doodahaya saxaabi xabru lumma turjumaan alqur'aan iyo taabici xero waad yaa niqaashahay xakam waxaana abu hurayra garta loo dhiibtay wuxuu idhi ana maca ibni akhi gartii buu dhegaystay wuxu ihi anuu wiilka adeerka ah ohe baan la socdaa laabiro waa oday sooma wiilkuna wiil yar wey wuxuu ihi anuu wiilkan la socdaa ibn cabas wuxuu gartaan kuma qancin racfaan ambil baan qaatay xaggeed u qaatay ummahaatulmu'miniin umu salama iyo caaisha loo taga garti baa loo gey waxaa lay wiilka garta leh wiilkii yaraabaa garta helay nebi maxamed hadduu haweenay u galmoodo aysan ka iman wuu qabaysan jiray shan haweena nabigaa isku raacay xaaskii nabiga sal slam waxaa lay gartaani iyagaa u gar leh saxaabadu iyo taabiciin waa niqaashi jireen akaabirtooda iyo asaaqirtooda waa niqaashi jireen culummadu kooda yar iyo kooda weyn mubtadicoodu iyo sunnigoodu waxa uu garah xujada iyo daliilka inuu ninkan sunni yahay salafi ood ku ururtiyiin keeni mayso hadi goor he inuu gar leeyahay matamisan maaha qolyo dhalinyaro waxa iska jira iska qaba oo kiyaalaha sunniyiintunba hadi goor masaa'il khilaaf gar leh masaa'il khilaafka waaweyn ee usuul ahlusunna waljamaaca ku cataase hadi goor nagaa gar leh laakiin masaa'ilka fiqiga iyo nawaasisha casriga ah iyo masaa'ilka ijtihaadiga dartu ahlulbidc baa ku habsan kara wadaadka salafigana wuu gafi karaa laakiin usuusha waaweyne waa lagu kala food qaaday ee salafku meela ku qoreen alxaqu waa maca asalaf waalbaatilu laazimi lahlibidac taasi muran iyadu ma laha waxaynu ka hadlayna masaa'il fiqi ah mar bay xanafiyo garta helahayaan saddex madhabna khaldamahayaan daahiriya keligeed baa ku haabsan xaqa afarta kalena waa khaldamahayaan wadaad taabica ku haabsan saddex saxaabina waa khaldamahayaan hal nin baa ku habsan labaatanna waa gafayaan qadiyadaani waa mujmac wixii khilaafee nisaaca in loo celiyo kitaabka iyo sunnada almarjiciyatu cinda annisaaci wa alkitaab wasunna ninkii meel kala sheegana waa kaafir billahi alcadiim hawsha waa in aada loo fahmo cinda alkhilaaf marjicu waa culummada ninka yidhahdo waa kaafir cinda alkhilaaf marjicu waa kitaabka iyo sunnada haddaad u jeedo kitaabka sun aan u noqon laakiin inagu ma naqaana wadaadduha inoo fasireen waa kaa fahmayna warka asaga laakiin almarjiciya waa muxadada fain tanaasactum fii shayin muxadaba yaal faruduuhu ila allahi wاrasuul wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmu ila allah ijmaacu buu ibnu taymiya soo guriya asalka ruuxii khilaafa inuu kaafir yahay hawshaasi aad ha layskaga ilaaliyo wixii dhiba iyo wixii dheef ah kulli kitaabka alleh loo celiyo masaladu hadday nisaac noqotana marjiciyadu waa daliilka biqadi nadari can kibaari sini wa sigaari sini wاlbidcati wasunna intaasaan odhan laha bilahi towfiq waslan alk wxmtullah barkatu sheekh qarlaasiya muxaadarada qiimaha badan una siiyey dulmigana macnaha mowduuceedu ahaa nabigana sal alla alayh wasalam wuxuu le ina dulma dulumaat yowma alqiyaama niman yahow dulmiga waa dulumaad yowma alqiyaama hal dulmi baad samaysay ilaa qiyaamaha muxuu noqon wax fara badan buu noqon dulmiyo fara badan buu sheekh ka hadlay noocu doona ahaado ilaa waxaa muddaa ah qadiyadan dulmiga qof muslim in la dilo arda loo dilo hawshaa howl sahlan ma ahan ilaahayna wuxuu inoo cadday subxaanahu wa tacaala ninkii qof muslim dilo mutacamidna u dilo dulmina ku dilo qofka inuu naarta ku waari ilaahiyna u carooda waman qatala mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannam ilaahay baa le subxaana wa tacaala markaa dulmiga nin yar iyo nin weyn haween iyo ragbo dulmiga waa in la joojiyo ninka daalimka in allaha la yumli daalim idaa akhadahu lan yuflituwa ilaahay daalimka wuu sugaa farahu ka qaadaa ilaa ilaahay markuu qabto ma sii daayo ilaahayna wuxuu leey subxaanahu wa tacaala walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar war ha u leexanina oo ha u iilanina dadka dulmiga wado oo iyanka naaray aynay daarto waxaa le dulmiga dadka wado dadkaa waa inaan la soo dhoweynin dadkaa waa inaan la jeclaanin dadkaa waa inaan tala lagu darsanin waa in kheyrka loo sheego dulmiga joojiya waa in la yiro war waxaan daaya waa in la yidho haddaadan dhihin oo qalbiga laga jeclaado ama ficilka ay samaynayo in la jeclaado haddii adigana naartun baa la gelaysaa marka waxaan leenahay dulmiga ha la joojiyo oo dulmiga ha laga hortago sheekh wuxuu inoo sheegay nusuusana caddaynaysaa aslanba meel goor goormeel lahantaa meel ahaani kartaa shareecada waxay taxdiidisay waxaa meel ahaani kartaa adiga markaa hagaajisato arradii markaa noolay soo degtaa adiga leedahay arrada haddaadan degin adiga malihid arrada ilaahay baale markaa dulmiga hala joojiyo dulmigii wuuba dhacabo dulmigii waa laysu dulmiyaayo wuu dhacay hadduu dhacay dulmiga dulmi kale aan lagu sixin oo wanaagka lagu soxo dulmi baa dhacay dulmi kale in lagu soxo shareecada ma qabto dulmiga waa in la soxo wanaagna lagu soxo marka muxaadarada sheekhaa noo dhameeyey jazaahu llahu khayran ilaahi subxaanahu watacaala waxaa oga baryana cimriisa ilahi inuu dheereeyo miisaankiisa xasanaadkan rabbi subxaanahu watacala inuu ugu kabo annakana cilmiga aan qaadanay kuwa celina muxaadarada bacdalcasar waxay ka jirtaa masjid raabit insha allah aduu rabbi subxana watacala halli ka noqdo muxaadaradan waa alaanin doona laha beri casarki iyo masjid raabit bilahi towfiiq marka insha allahu eh, wixii kullii suurtagal omaan sheekh uu gudbin doonaa aadan u fara badanyihin kuwii shalay casarkii hareenna barkoodaan wadanaa caawana walaalaha su-aalo badan bay keeneen marka wixii suurtagal omaa insha allah sheekh weydiin doona fadiilatu sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay waxaan ahay nin maaragtay bas ka shaqeeyo safartaydana maaragtay aad u badan tahay marka salaadaha maxaanseen maarata qaabkeen uwaajamad ma gaabayaa mise waan dheereya bsmi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd qolyaha darawalada iyo qolyaha bayloodyada ah, diyaaradaha wada ama malaaxiinta ee badmareenaha ah ee safarka joogtada ku jira maadaama cilatu lqasri laga helay salaada way gaabinayaan khilaafka ku jira inaysan gaabinayn khilaaf muctabara maaha sida raajixa ah inta ay socodka ku jiraan salaada waa gaabinayaan habeenku kusoo dhalmay meeluu reerkiisu degan yahay ama goobtuu deganaaba uu yimaado unbuu salaada dheeraynaya intuu socto ku jiro ama diyaarad ha wado ama baabuur ha fiijiyo ama doon ha kaxeeye salaadii waa gaabinayaa hawshaa uu ku jiro marba hadday safar tahay xukumkii ciladii lagu xidhay iyo manaadkii ayaa la helo safara haddii la helayna dawaamkiisu wax ictibaara ma laha iyo dawaam la-aantiisu marka sida raajaxa waxaa weeye salaadii waad gaabin inta aada wareegaysa labaatan sana allaha ka dhigo soddonna allaha ka dhigo maalinkaad soo dheelmateed habeen haddaad nairobi kuu degan tahay midna gaarisa kuu degan tahay inta udhaxaysa unbaad salaada gaabeen sida fiican laakiin haddaad gaaris usoo dheelmato waxaad tahay muqiim salaaddii waad dheerayn habeenkaad nairobi ku dheelmatana salaadii waad dheerayn inta laakiin udhaxaysa gaaris iyo nairobi baad salaada ku gaabin hada bilahi towfiiq fadiilta sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay ma bannaan tahay qof eh, maarata mukhaadaraad waxaa ka shaqeeyo inaan ilmihiisa intaan qur-aan u baro aan ka qaato eh, lacag ma bannaan tahay see qur-aanka ujuuro ma laga qaadan karaa qeybta hore ku saabsan ee eh, ninka mukhaadaraadka ka shaqeeya caruurtiisii wax ma la bari karaa haa waa la bari karaa carruur muslimiina wooye wax ma laga qaadan karaa waxay ku xidhan tahay ujuuro horta in la qaato ma bannaan tahay intaynan u gudbin ujuuro in laga qaato qur-aanka tacliintisu ma bannaan tahay ee ruuxa muslimka ah ee asagu shayga xaaraamtaa ku shaqaysta wixii uu kugu sooray ama martiqaad uu kugu sameeyey ama mushaaraan uu kugu keenay ama uu hadyaan kugu keenay ma laga qaadan karaa cabdullaahi mascuud asagu haabuu odhan jiray dembiga asaguu saaran yahay lanaa qunmuhu wa calayhi qurmuhu buu odhan jiray waxba nagama gelin dembigiisa asagaa aakharo qaadi laakiin anugu waa ka qaadanayaa saasuu odhan jiray cabdullahi mascuud jamaaca min asaxaabana way ku khilaafeen waxay odhan jireen in daruuro timaadaba mooye la isticmaali mahayo culuma ayagu kala qaado waxay leeyihiin haddii xaaraanna uu ku shaqaysto xalaalna uu ku shaqaysto xoolihiisu ay xaaraan iyo xalaalba ay ka kooban yihiin ilaa aad ka hubsanayso intaan uu kuu keenay bidaat inay xaaraantii tahay mutacayina iska qaado wuxuu kuu keenay haddaba gelin lacalla inay tahay qaybtii ficilada xalaasha ahayd niyada xaggaa u tuur bay leeyihin xaggaa mari laakiin markaad hubsato boqolkaani inay tahay boqolkii kasoo jeeday mukadaraadka mukhadaraadka iyo khamrada iyo waxyaabaha muskiraadka iyo xaaraanta ku shaqeeya markaa iskaga carar gabagabadu waxaan leenahay macallinku hadday u bannaan tahay inuu juuro ku qaato qur-aanka baridiisa qoyskaa waxay keenaan ha ka qaato khamiistii iyo jumcaha ha ka jiido bishana ha ka qaato iyo muxuu ahay subaciisa ee amaa qur-aanka ma lagu qaadan karaa ujuuro waa masale aada loogu dagaalamo axnaafta iyo culummada taageersan waxay leeyihiin qur-aanka ummadda in la bara waa waajib waa qurba ila allahi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha qurubaadka alla loogu dhowaadana in lagu qaata mushaar iyo ujuuro ma bannaanay leeyihiin salaada iyo soonka aada tukanaysa eed soomaysaed alla ugu dhowaanayso mushaar kama qaadan karta ujuurona lagugu siin mahayo kadalika tacliimu lqur'aani linnaasna waa nafsa shay halkaasay la maraan adilo badanna waa daliishadaan axaadiid badan oo sheekh albaani taxsiiniyo qaybna tasxiixiyey bay xujaystaan hawshoodu hawla halkaa marta weeye waxay kaloy ku dhigeen qur-aanka meelo badanba waxaa kaga soo lalaabata ambiyadu inay ku odhan jireen ahalkoodu iyo aqwaamtoodu wamaa as'alukum calayhi min ajr qul laa as'alukum calayhi min ajr hawsha marka ku saabsan qur-aan in wax lagu qaato waa mukhaalif lihadyi alambiyaai warusul bay leeyihiin in aad dadkii diinta aada baraysa wax kaga qaadato qul laa as'alukum iyo as'alukum o dhan bay ka hor imanaysa halkaasay lambareen xanaafowsha waa ku dagaalameen shaaficiyada inta ku raacdayna way bannaantaay leeyihiin waxayna u daliishada xadiidka abi saciid alkhudri kii ibni cabaas ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah iyo axaadiida la halmaashay halkaasay la mareen qoliha maaniciinta axaadiita waxay kaga jawaabeen axaadiid ruqyo ku timid wey baabu ruqyati waalcilaaj bay khusaysaa maxaa nisaacuna baabu tacliimi aan buu ahaa laba arrimoodoo islahayn baad isku qabateene miyirsada halkaas dagaal ba-an baa ka yaala qowl mufasil ayaa jiro ibnu teymiya iyo jamaaca min halmi ay doortaan waagi dambana axnaaftii ay usoo laabateen mutaakhiriintoodii oo ah macalinkaanu qiimaynayna hadduu yahay macallin shaqaysan kara meherad kale iyo xirfad kalena leh lacagtana ka maarmi kara ma bannaanay dhaheen inuu wax ka qaato ummadda qur-aankuu bari inta kalena wuu shaqaysan hadduu yahay macallin aan xirfad lahayn meeluu ka shaqaynaan heli karin hawshanna ay profession u tahay waxaa weeye inta xaajadiisa uu ku gaabsan bay leeyihin leanno shayga asal xaaraan buu ahaa xaajaa timid iyo baahi waalxaajatu tuqadaru biqadariha haddii macallinku bishii ay labaatan kun ku filan tahay dugsiguna uu ka soo baxo afartan kun labaatan baa xaaraan ay dhahin labaatanna waa xalaal haddii dugsigu weyn yahay konton kun ka soo baxdo iyo siddeetan kun ka soo baxdo macallinku biilkiisa iyo masaariiftiisuna ay soddon kun ku filan tahay konton baa konton kun waa xaaraan bay leeyihiin ra'yigaas culamo badan oo soomaaliyed xataa waa qabeenoo sheekh maxamed alhaadi raxmat ullahi tacala ninkii waayeelkaa dhintay sheekha anagii saasuu isagu qabay aad baa loogu dagaalama ra'yigaa mufasilka ah culamo badan baa rajaxa waxaadna moodaa xaaladeenna khaaska hadda marka la qiimeeyo maadaama hay-ado iyo bangi islaami iyo baytumaal iyo akhyaar iyo duqays xil qaamay oo macalinka iyagu wax siinhaya uusan jirin haddii la macalinka waxaad qaadato waa xaaraan mutlaqan waalidkiina carruurta waxba bari maayo niman mutatawiciinanam heli mayno qur-aan dambe inaan la baran inay dugsuhu xidhmaan baa iman marka macalinku inta baahidiis ku gaabsado wixii kale masaa'idda ha keeno qur-aankuna ummadda ha baryo ha baro ra'yigaasi ra'yi fiican weeye haddii laga tagana madhab alxanaaf baa xoog badan wabilahi towfiiq jasaaka aabbahay ayaa wuxuu leeyahay xoolo ka dhaxlay aabbahayna wuxuu kasii dhexlay amaarta aabihiisa kadib wuxuu leeyahy waxaa laga warramay awowgii xoolaha inuu soo booliyey oo maarata uu soo xoogay xoolahaasna sidaas ayay ahaayeen qadiyadda ayada ah saasaan xoolaha zaka uga bixin jiri marka xoolaha xukunkooda muxuu yahay bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd qadiyadaasi ku saabsan in xoolihii uu wadaadku aabihii ka dhaxlay awowgii uu soo booliyaday haddii yaqiin loo hubo ama dani qaalibaba uu jiro oo dad lagu kalsoon yahay oo maqhraati geli kara ay caddeeyeen asaguna dani qaaliba uu qaaday waxaweeye xoolaha waa la ysdhaafin waxaana la raadin ciddii laga soo booliyaday qoyskii laga soo booliyaday laga soo dhacay baa la raadin haddii ayagii bitaxdiid loo helo waa khayr haddii la waayo qoyskii iyo qabiilkii iyo waddankii iyo dhulkii laga soo qaday bay xoolaha la geyn fuqaradan beledkaa degan baana lagu qaymiyo qoyska la filaya inay usii xigaan taarikhdii waa la garan duqayn waxyaqaanaa la raadin nimankii waxboolyan jiray iyo awowgii la-ayniga ahaabaa laga dabageli waa la lasodan lodaan meesha laga keenay iyo geelaan meesha laga keenay iyo xilligay ahayd iyo sanadkii lasoo qaaday soomaaliya waa istaqaanaa wax aada u dhuma ma jiro markay u badan tahay qoyskii iyo ninkiiba iyo la waayaa laakiin qabiilkii iyo degaankii iyo gobolkii waa la helaa hadday saa noqoto dadkii lahaabaa loo celin haddii la waayo xoolahaas masaalixulmuslimiina caam lagu bixinaya aduu waa isdhaafin dhexli maysid wiilkaa inu dhexli maayo waa la qaadi danaha guud guuda islaamka lagu qaban dhulalka ceelasha masaakiinta muslimiinta fuqaraaulmuslimiin baa loo qaybin maal fay isu bedelayaan maal kasta baadida dhuntay ee axad yeesha la waayo ee ninkii qaadan iska soo celiyey ammaanada lagaaga tegay dukaan baad joogtay alaab baa laguu dhiibi waxaadii waan kuu noqone iisi xaj ninkii baa la waayaha bas buu iska raaci basaska alaabbaa lagaga taga dukaanaha alaabbaa lagu iloobaa loojka la socda alaabbaa lagaga taga nillana waa la garan waayey wadiicada wax sheegta la waayey iyo baadida meela loo waayey iyo ammaanaadka noocaas oo kale iyo xoolaha intii la boolyaday ruuxii laga soo dhacay la garan waayey laa aslan walaa farac waxay isu bedelayaan maal fay ah fayguna masaalixmuslimiin caama lagu bixinaya masrafkiisu saasaa raajixa haddii dadka la helana waa la celin haddii la waayona danaha muslimiinta guud baa lagu qaban amaa adugu ma dhexli karti waa isdhaafinaysa bilahi towfiiq bismillah jazaak allahu khayr jaza fadiilatu sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh heesaha ma waxay ka mid yihiin kabaa masalada ku saabsan heesuhu in la dhaho waa kabaa'ir ama ma aha waa idlaaqaasi ma fiicno tafsiil baa masalada ku jira heesoo dhan dhihi mayno waa xaaraan heesoo dhanna dhihi mayno waa waa bannaan tahay heesta laxanka iyo miisigaada wadata iyadu waa xaaraan saasayna salafku u badan yihiin khilaaf muctabarna kuma jiro maalik iyo sacd ibraahim azuhri baa laga soo gelaya khilaaf khilaafkaasna khilaaf muxaqaqa ma aha haddii heestii noocaas ahayd laga dhigto cibaadaiyo qurbana waa kabiira min alkabir biijmaci salafi saalix bal bacdu salaf baa wax ku takfiiriyey waxaan oga jeednaa xatrada iyo nasrada iyo wixii digrisalaanka la odhan jiray ee heesay ahaayeen ilaahay in lagu dhowaan baa la sheegi jiray taasi kutub baa laga qoray salafku inay xaaraan tahay ba isku ijmaaceen waxaa kitaab ka qoray alimaam ibn rajab alxambali kitaabkiisa nusrat lasmaac fi masalati asamac baa la yihahdaa waxaa kitaab ka qoray ibnulqayim oo ard sheekhiisii ahaa alkalaam calaa masalati asamac baa la yihahdaa waxaa kitaab ka qoray abulcabaas alqurطibi saaxib lmufhim waxaa leeyahay aliqnaac fi masaa'il الsamaac idan salafku abu ayib aلطabari muran hawshaa kama qabaan ibn abi dunya ajuri kutub badan baa laga qoray haddii uu heestu ay min baabi اlqurba iyo alla u dhawaasha laga dhigto waa muxarama bilijmac waa kabiir min alkabaa'ir hadday tahay hees aan alla loogu dhowaanayn laakiin waqti dhumis iyo khamro ammaanid iyo dhiirigelin zino iyo gabarh quruxdooda la tilmaam waxyaabaha adduunka maanta ku badan ee ee adduunka jira ee mawsuunka ee mulaxanka mulaxankaa ee miisaga loo qaracana waa xaaraan isaguna biitifaaqi salafi saalix maansada iyo sugaanta aan laxanka lahayn birna aan loo qaracayn iyo durbaan iyo birqalax xumaanka aan lagu taageerayn ayadu waa iska bannaan tahay ama buraanbiray gabdho xoogo qajac ka siin ha noqoto ama xoogo maansuur masaga lagu tumi ama karoor lagu buhabuhayn ha noqoto ama wadaadda halgamahaya xogoo isku caraabeen ha noqotee taasi iyadu way bannaan tahay laakiin waxaan meesha ku jirin in shaqa laga dhigto oo qur-aanka ilaahay laga hormariyo hadhowna leeda anaashid islaamiya oo meeshaad aayad qur-aan ka dhagaysan lahayd ama xadiid aad ka fahmi lahayd ama aad ka daraas aad waantood dhagaha ku wadato uun wax leeda anaashiid oo madaxa lusho sidii waagi dambe aad noqoto qolihii baase ayaguo heesta qabatimay ee muqlaysna aad noqoto howlaha ayagu meesha kuma jiran hada towfiiq Ah, haddii haweeneyda ay rag badan guursadaan kolley ficilna haweeneyda ahlu kheyr ay tahay marka haweeneyda haddii ay dhimato ninkeena isla dhintaan akharasha yay maaratay xaas ugu noqonaysaa jannada bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd xadiid baa ku yimid xaafin xajarna uu taxsiiniyo sheekh uu ku taxsiiniyey saxiixuljaamic sakiir iyo meelo kale bazaar iyo axmed inay soo saareen baan filahaya xadiidka haddaanan khaldamin xadiidkan wuxuu tilmaamayaa haweenaydu inay xaas u noqon ninkii u dambeeyey nin fiican bay soo gursatay wadaad khayr qabaa qabi jiray mid damboo galabgalab ah oo shanta waqti iska tukada ayaa iyadoo ku meersan buu ka geeriyooda eedna saa ku dhimatay dibna ninkii u dambeeyey bay xawrlaaciinta loogu darahaya ama ha ku xumaado ama ha ku samaado marka dumar badan oo saxaabiyaad ah ayaa hadda ka hor markay xadiidkaa maqleen daystay oo wadaadkii hore qabay ee ka dhintay dabadii diiday inay guursadaan hawsha dadka loo tiiriya waxaa ka mid a ah umudardaa umudardaa suqra iyo kubraaba hawsha waa loo tiiriya waxaa loo tiiriyay gabadh la odhan jiray mubashir umm la odhan jiray oo saxaabi ansaari uu ka dhintay eedna way diiday ilaa uu nabigu amray inay guursato gabadha muslimaddaa waxay xaas u noqon aakhara haddii janno la geeya iyadee ninkeedaba insha allahu tacaala ninka u dambeeyey ee guuraan ugu dambeeyey bay xaas u noqon hada bilahi towfiiq saailkan wuxuu leeyahay bal waxaad noo cadaysaa waa kullay su-aalaysal muxaadarada ka hareen jinka iyo shaydaanka iyo jaanka maxay kala yihin bismillaah wadaadkaa showjinka ku fiican baad maqasheen saan baan u malay jinka iyo jaanku waa isku mid jaan iyo jin waa isku mid ayagu jinka iyo jaanku waa isku mid marka eh, amaa shaydaanku waa jinka qayb ka mid ah aljaan wadaaddaha waxay tilmaamaan waa abuljinni jinka aabbihii sida aadam abulbashar uu yahay dad baa tilmaama laakiin sidaa saxda in loo badan yahay waxaa way ama xooga badan jinka asalkiisu waa ibliis jinka iyo shayaadiintu asalkoodu ibliis baa aabba u ah sida aadamuhu abuna aadam uu aabba ogu yahay marka ibliis kaana min aljinni aayaddaas dadka qaarkood ishkaal ku keenta laakiin aayaddu ishkaalkeedu salafku waxay u badan yihiin adoo yidhi aadam min albashar haddaan dhana aadam min albashar khalad maynan samayn nabiyullaahi aadam waa min albashar haddaad tiraahdo yaa haddaad tiraahdo aadam waa abulbashar maisdiidahayaan marna jinsigiisibaa laga warramhayaa marna xaqiiqadii awownimaa laga warramaya marka jinka iyo jaanku iyo shayaadiintu kulli waa isku qoys waxayna ka farcameen ibliis baa aabba u ah ra'yigaa waa ra'yiga xooga badan araa kalena waa jiraan sida abunaa aadam bashar uu yahay min albashar kaana min albashar waa abulbashar waa insaan intaas wey jinku marka asagaa jinsi ah hadduu muslim yahayna haddee waa jin muslima hadduusan muslim ahaynna dhowr nooc buu noqdaa midka xadka gudba ee dhibka badan ee dadka laaya cifriid baa la yihahdaa hadduu mooryaantooda maaridiin iyo maradaa la yihahdaa kuwooda gaalada ah magacan shaydaanka a qaata jinka qaybtisa gaalada ayaa shaydaanka lagu idlaaqaa ayagoo laakiin muslimiina ayay marada noqon karaa xagga dhibkooda marka la eego cafaarid bay noqon karaa fasaqay noqon karaa marka jinku mu'miniinna waa leeyihiin muslimiinna waa leeyihiin qur-aanka hawshaa qaadadhiga nabiguna wuxuu yihi axad aan ka ahayn shayaaiinu linsi waljin iyo fasaqat linsi waljinni oon ogeyn inaan muslim aan ahay rasuul ma jiro marka aljinnu waaljaanu washaytaanu waa isku qoys weeye shayaadiintu waa intooda gaalada ah baa inta badan lagu idlaaqaa jinka iyo jaankuna waa wiil iyo aabbihii ama waa ubad iyo aabbahood ama waa isku nooc saasaa loo jeedaa wax xadda kala duwan xagga sifaadka mooyeen xagga jinsiga wax kala duwan ma ahda bilahi towfiiq jasaaka allahu khayr jaza fadil sheekh saailka wuxuu leeyahay iskuullada dowladda markii caruurta maaragtay fasalka sideedaad ay ka baxayaan iyo markii waxaa weeya maarata ay ka baxayiin foom fooga inta markay imtixaanka bilow aharsan yihiin waxay sameeyeen xaflad bay sameeyaan qur baa loo akhriyaa waa loo duceeyaa bal xaflada xukunkeeda muxuu yahay bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd xafladaha asalkoodu ay muslimiintu samaystaan inay bannaan yihiin baa asala ah, wixii munaasabo raashiin ah ee munaasabo bannaan loo dhigahayo raashiinku kolba wuxuu ku qiimaysan yahay waxaa soo kordhee loo samaynayo raashiimad la odhan jira wakiiro iyo naqiico iyo yaa jiray oo dadku muslimiinta ee munaasabaadka ruuxii safar ka yimaada raashiin buu samayn jiray guri maka la dhisay la dhammaystiro allabari baa lagu samayn jiray salafku waa yaqaaneen caruurta maka la gudo raashiin baa la sameeyaa bacdu salafna diideen oo kohdeen banna ogolaadeen idan wixii munaasabad suruur ee faraxee soo kordha in raashin yar loo sameeyo way bannaan tahay asaalatan haddaan waxaa soo kordha uusan xaaraan ahayn ama aan diin laga dhiganaynin oo min baabi alcaadaad walmucaamalaad la gelinayo laakiin qadiyadda hadda la isweydiiye waa qadiyadtaa ka duwano ku xidhan muxuu ahaaye maalinka wiilku uu ka baasahayo mxuu ama uu ka baaso markuu ka baasayo miya de mise markuu ka baasahayo intuusan gelin imtixaanka marka imtixaanka in alla u fudayaa loo ducaynaya bay la tahay midda ayadaa waxa loogu ducayn bay ku xidhan tahay wiilku muxuu ku baasahaya magaalnimuu ku baasahayaa mise islaamnimuu ku baasahayaa muxuu baranhayay muxuu daraasaynhaya bay ku xidhan tahay iskuulaadka waddanka ka jira intaan ka warqamo waxaa weeyaan khayr iyo sharba waa leeyihiin shar baa ku badan waxaasa dhici kartaba waalidiinta qaarkood hawshaasi in dhib ay kala kulmaan caruur yar yar oon caqli ku filan iyo cilmi ku filan aan lahayn oon ayagu isku filaaninba isku lagayn markaasaa loo daraasin dhaqamadii gaalada mabaadi'doodii taariikh islaamiya oo muxarafa ah siiro lagu ciyaaray gaal nabiga caayahaya mid ilaahay ku xadgudbahaya mid diintii ka been sheegaya howlahaas baa ku badan marka dadka noocaasi ka barmuusaya galaaska sideedaad ee loo ducaynayo xaflada loo dhiga asaalata inaysan bannaanayn bay aniga ila tahay xaggana aan laga qayb qaadan karin waa dhoweyd baazan bay nin iga soo wacay markaasuu wuxuugu yidhi imtixaanka sideedaad marka laga baxaayo su-aalaha la weydiiyo ardayga waxaa la weydiinayaa nabi ciisan wiil ilaahay baa mise ma aha haddaad qorto oo tirada wiil ilaahay ma ahe waa addoon ilaahi oo rasuula imtixanku waad ku dhacaysa haddaad tiraana waa wiil ilaahayna waad baasaysaa wadaada wadaadaw meeshaa tig siin karaa buui ma feermayn karaa inuu wiil ilaah yahay saan imtixaanka u baaso zambiyay ga soo waceen hawshaasi hawl jirta waxyaaba noocaasa iyo dhaqamo xunxun oo ku saabsan akhlaaqda baabi'inaya oo diinta ilmaha baabi'inaya ayaa meesha ka jira sheekh bakar abu zayd dhowrkoorna waynu tilmaan risaaluu ka qoray waalidiinta muslimiinta ah ee carruurtooda aan qaan gaadhin aqoon iyo caqli ku filan aan lahayn iskuulaadka gaalada geynaya inay gaalo yihiin buu kitaab ka qoray wadaadaha waalidkaaba gaaloobhay ayuu leeyahay almadaaris alajnabiya taariikhuha wa makhaatiruhaa kitaab madbuucaho manshuura weeye culamaau misra nuqul buu ka soo guuriyey duul khaliij culimmadoodii niman hore niman dambeeye asagaa kitaabka alifay dadka muslimiinta iskuulaad ayagu ay leeyihiin oo diintooda ay ku baranhayaan wixii culuum maadi ee manfacala sida juqraafiga iyo sayniska iyo xisaabaadkana ay ku baranhayaan oon dhaqankan xun iyo waxyaabahan ummadda lagu kharibay aan wadanin oon mafsado lahayn ha furteen dad dhaqaalo la weeye ummad madax bannaan weye ummad diin la weeye inaad gooni u istaagtaan yuhuud sakaraad ahoo mujrimiin ah ayaa gooni u taagan oon dhannayn muxuu ahaayey qoys soomaaliya aan la ekayn wamaca daalika innagoo malaayiinoo meel kastaba buuxinay inaan un dad un daba taagnana waa ceebe kadibna hadhow fatwo loo raadiyo wixii xumaa inaan la meel mariyo hawshaas gabagabadeeda waxaa weeye iskuulka ee galaaska sideedaad ducadiisu baaila wey wabilahi towfiiq jazaak allah khayr jaza fadiilata sheekh sa-iilkan wuxuu leeyahay nin xaaskiisa shaqo oga maqan muddo intee dhan uu ka maqnaan karaa waxay la tahay su-aasha qolyaha xaasaska badan baa soo qortan u malaynayaa waa dhici karta kolley eh, wax daabit ah ay wadaaduhu u sameeyeen intaad xaaskaada ka maqnaan karto oo laisku waafaqsan yahay ma jiro xaalad saxaabadu ay qiimeeyeen baa jirtay oo xaaladu alghaswi waaljihaad ah cumar khilaafadiisii iyo cuhmaan qaybihii horeba dadka mujaahidiinta khusaada afar bilood ka badan inay maqnaadaan waa loo diidi jiray markay ciidanku afar bilood sii maqnaadaan waa lasoo soo bedeli jiray siday guryahooda u yimaadaan xaaskan oo la kulmaan taasi waa maqnaanshaha xaaska guud laga maqnaado amaa nimanka ninka dhowrka xaas leh inta dantiisa uu u safray uu kasoo dhammaysanayo wuu maqnaan karaa gabadhi uu ka maqnaana hadday sugi weydo xaq bay u leedahay inay iska fasaqdo meel cidlaa ah laguu fadhin mahayo adoo biil ka tegay oo dhaqaale ka tegay haddaad xisaabaad kale la tagto intaana lagu dulqaadan waayo gabadha waxay gar u leedahay inay ku taha soo dhaqso berriba soo gal ama intaad ku iman karto saddex beree ku soo gala iman weydo qaadliga ay yaqaana hawshayda ama waan fasakhanayaa ama waan khulcanaya haddaad biilla-aan ka tagtana muddo yar bay kuu dulqaadan kartaa waa had iyadoo aysan ku cafiyin gabdhahaa waa lagu dhaqan yahay mooyeene hadday nala xisaabtamaan waa lagu kala bixi lahaa ilaahay markaa noo jabiyo halkooda ha noo joogeen sabarna allaha ku irsaaqo ayaga idinkuna dadaala gabdhaha muslimaadka ee dulqaad badan baa lagu qabaa khaasatan soomaalida ee gabadh soomaali a ninkii qaba waxaa weeyaan ilaahay baa u gargaaray laakiin dad ajaanibta kale iyo muslimiinta kale iyo carabaha iyo dadka yurubiyaanka ama afrikaanka nimanka guursada soomaaliyeed bal ha la waraysto oo dhibkay qabaan nimankaa dib ha loo raaco marka gabagabadu waxaa weye gabadha muslimadda ee inta aada safarka soo dhammaysan waxay xaqu inay ku sugto hadday ku sugi weydo oysina ka cabsato oynin u baahato hawsheedu inay kaala xisaabmi garbay u leedahay gabadhu beriis iyo raashin guriga aabbaheed maysan ka waayeen howlo kalaa jiray howlo kale haddii lagaa waayay waad fasaxan tahay la tahay haddaad xil lagaa waay ala bilahi towfiiq waxaa xadiid ku soo arooray ee nabiga ka sugan sala alla alay wasalama qofka haddii oo naftiisa qarqarishada ay gaarto inaan toobadiisa la aqbalaynin arrintaa ma qofka muslimka may khaas ku tahay mise gaali muslima u taallaa bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd hawshaasi gaal ee muslimba inay u taallaan raajixa ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizy bixayaati dunya qoyskaa keliya ayaa laga soo reebay inta kale ummaddu waa ka siman tahay inta kale ummaddu waa ka siman tahay laakiin culummada badankood waxay leeyiin kaafirka asliga ah xataa markay naftu qabato intuusan miyirkiisu tagin haddii uu toobad keenoo islaamo waa laga soo reebahaya waxaan loo daliishadaa xadiidka abu aalib alxaafid ibni xajar khilaaf buu keenaa qadiyadda xadiidka markuu sharxaya hala fiiriyo fatxubaariga abu aalib oo xanuunsan oo maradulmowt ku jira ayuu nabigu yidhi qul laa ilaaha illa allah kelima aan ku doodaya maalinka qiyaamo la imow waxaa laga fahmay xadiidka hadduu abu aalib xilligaa tawxiidsan lahaa inuu anfici lahaa nabigu lama daba istaageen tawxiidaan anfacayn abu aalib waqtina kuma bixiye culumaa halkaa maray marka alkaafir alasli bay ka soo reebaan kadib dee qadiyadii fircawn iyo howlihii baa imaan khilaaf badan baa meesha ku jira laakiin wadaadaha diidan waxay leeyihiin abu aalib muusan gaadhin qarqarisa muusan gaadhin ma dhuun yeedhinin nin xanuunsan oo sariirta yaallo oo rajadiisu ay soo gaabatay buu ahaan mooyee nafbaxaal muusan ahay nimanka halkaa maray baa aniga ila saxan culamo badanna halka kaley mareeno kaafirka islay ka soo reebaan inta kalena dhan kaley mariyaan bilahi towfiiq jazaak khayr jazaa fadiilta sheekh sa-aalkan wuxuu leeyahay waxaad noo cadeysaa jamaacada loo yaqaana jamacat tabliiq bal jamaacada nooca jazaak allah khayr jazaa jamaaca tabliiq waxaan ka caddayn haddee ma aanan fahmayn magaalaad ka aaminsantihiin inay yihiin inay muslimiin yihiin waad ogtihiin bay ila tahay dad muslimiina oo inaga tirsan oo walaalaheenoo ahalkeena inay yihiin waa laga warqabaa waxay ila tahay waxa la isweydiinayo ma niman muxuu ahaayey qiimo badan oo lala bixi karaa oo la raaci karo oo masaajid lagu soo dhaweeya mise waa niman mudan in la dagaalamo ahlulbidaca su-aashu dhankaas inay u socota ila tahay ee jamaaca tabliiq waxay ila tahay isku doon lama saari karo aniga shakhsiyan aqoontaan u leeyahay ama intaan ka warqabo ee jamaacadaasi xog dheerada anugu xasaan ahaana ka haya afar arbaciin baan la baxay hadda ka hor arbaciin iyo arbaciin afar arbaciinaad baan la baxay dhul dheer baan la maray oo ku dhow ilaa kun iyo shan boqol iyo kimitr lug ah saddex bilood iyo labaatan wax ku dhow baan la lugeynayna waa dhaxay oon dheeraynba dhowr iyo toban sana laga joogo ayadoy sidaa tahay jamaacadu isku mid ma aha dad muslimiina oo khayr jecel oo akhlaaq wanaagsan lebaanuu ku aqaana oo tadxiyo badan sameeya dadaal badan sameeya wahaabiyada meelo badan kaga fiican akhwaalmuslimiinka meelo badan kaga fiican nimankana warkoodba joojiba niman dadaal badan cibaado badan tawaaduc badan sidqi iyo ikhlaas badan aan ku tumayno tadxiyo badan sameeya muxuu ahaay howlkar ah haddaan isla heli lahayn bay ila tahay juhdiga tabliiq iyo towxiidka wahaabiyada iyo kaartooyinka maamulka akhwaanka inta haddaanu isla heli lahayn wax fiican baa noo soo bixi bay ila tahay taasi marka waa akhlaaqdooda guud iyo wanaagooda guud laakiin bidac badan baa lagu eedeeyaa kutub badanna waa lagu qoray aad baa loo radiyey anigu shakhsiyan jamaacada in lagu kala tago oo lagu fogaado ma taageero mana soo dhaweeyo in la yidhahdo waa qurub xaaraan iyo nijaaso weeye isla tuuro celiya oo fiijiyo geeska geliya oo masaajida ka celiya ma qabo in la yidhahdo waa sunniyiin salafiyiine gebigoodaba hala laqana ma qabo tafsiil baa ku jira nimanka ha lala shaqeeyo ha la waaniyo ha lagu dhex jiro yaan la tuurin wixii khayrana ha lagala shaqeeyo wixii xumaana lagu arkana muslimiintay ka mid yihiin ha laga qabto waa markay waddamaheena joogaan oy soomaalida iyo ewaddankan aynu joogno iyo nimanka yimaade ama ka shaqeeya ama carabaha duwal khaliij jooga dhaqanka wanaagsan iyo tawxiid wanaagsan iyo khayr badan baan ku ogna amaa marka laahoor iyo new delhiya la joogo iyo bariga eshiya la joogo nimanka tabliiqa ku badan qabuuriyay u badan yihiin dhan waa ka mutacasibiin oo xanafiye mutacasibiina weeye dhanna eariiqadii dawibandida la odhan jiray baa ku badan oo khuraafaad badan baa ku jira muqaalaad badanna waa leeyihiin marka kolba beledkay ha lagu qiimeeyo niman muslimiino waayihiina ka soo qaada wixii wanaag ha lagala shaqeeyo xumaantana ha laga qabto kor intii laga qabto waa ahlulbidcana odhan mayno kulligoodba daariya dabo oo ha laisla gooyo waynu kala qaadayna jamaacada iyo ururka ayaa iyagoo urur kor korka wadan isku mid aysan ahayn al ashaacira matalan waxaa ka mid a ah niman salafiyiinta u dhow oo aada loo soo dhawaysto oo abubakar baaqilaani ka mid yahay iyo raggii asagoo ku-eyniga ahaa ee xilligiisi joogay ee ardayda abulxasan alashcari ah iyo raggii ardaydii ardada u ahaa waxaa ka mid ah niman la takfiiriyo inay gaala la caddeey oo uu ka mid yahay fakhdudiin araazi fakhdudiin araazi alimaam ibnuqayim wuxuu ku dhaartay inuu gaalnimo ku dhintay maata cala shaki walxiira asawaaciqulmursalu sidaa ku yidhaahdaa sheekhu islaam ibnu teymiya kitaabkiisa bayaan talbiis iljahmiya mujaladka saddexaad safxada konton iyo sideedaad wuxuu yidhaahdaa kaana murtadan burhatan min azaman murtad buu fakhudin araazi in nabar uu gaal ahaa waagii dambena waxaa la sheegay inuu toobad keenoo islaamay waa nin caalim oo imaam alimaam loo yaqaano kutub qorad garanaysaan jamaacada intaan wada qaadna haldoon wada saari mayno haddii laleeyahay manhajkooda qor ahaan ku qiimayno manhajkooda fiihi saalixu wa fiihi taalix tafsiilka ha la geliyo wixii wanaaga ha lagala shaqeeyo wixii eh, sharana ha laga qabto ayaguna yaan la fiijinin masaajid yaan laga saarin dagaalka ba-an wuxuu keenaya inaan sii kala fogaana khilaafka la yareeyo adaa bilahi towfiiq bismi llah jazaak allah khayr aljaza sheekha wuxuu leeyahay sheekh waxaa noo cadaysaa salaada loo yaqaano salaatu tasaabiix salaatu tasaabiix waa salaad salafka isku khilaafeen ma sunna mise ma aha jamaaca min asalaf waxay ku tageen inay sunno tahay jamaaca min asalafna inay bidca ku tageen xadiidkeedana waa laisku khilaafay ku yimid fii sunani abi daawuud wakayrihi alxaafid ibn xajar kitaabkiisa annukat calaa muqadimati min asalax isagu wuxuu maray inay axaadiistu xadiid xasana tahay xaafid salaaxudiin alcalaa-i kitaabbu ka qoray dimyaati kitaabbu ka qoray naasrudiin aldimashqi kitaabbu ka qoray sheekh albaani wuxuu maray xadiidku inuu sugan yahay culamo badan baa halkaa martay wadadana waa ku khilaafeen aniga ra'yiga gaaban waxay la tahay qolyaha sugahaya inay xoog badan yihiin salaada faahfaahinteeduna sunan abi daauud kitaab eh, annawaafil buu ku keenaa asaga hala muraajaceeyo qaabka loo tukadana ha laga fiiriyo ada bilahi towfiiq insha allah su-aasha wuxuu leeyahay su sheekh fadiilatu sheekh hal istimnaau yubdilu sawm wuxuu leeyahay istimnaha soomka ma jebiya bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd masalada ku saabsan istimnuhu bimacnaa gacantan biyaha layskaga keeno adoo sooman soonkuma ku jabaa waxaa loo badan yahay soonku inuu ku jabayo culamada muslimiintu waxay u badan yihiin ninka isagoo sooman biyo iska keena bitakalufin iyo wixii la halmaala iyo mubaasharo iyo gacan iskaga keena inay soonku uu ka jabayo baa loo badan yahay waxayna culimmadu ilxaaqiyeen jimaacibay ilxaaqiyeen ilxaaqii jusiga ahaa ilxaaqii kulliga aamo ah ahoo lama odhanhayo ninkii eh, mxuu ahay galmooda wixii ku waajibi jiro oo kafaaro ah ayaa ninkii istimnoodana ku waajibaya lama leh waxaa loo jeed min xaytu ibtaali sawm wa butlaani sawm bay iska shabahaan marka tabciidu laxkaam qaacidada la odhan jiray axkaamtu tatabacad mararka qaarkood laba shay baa la isilxaaqiin fii jusiya mucayana wa fii suura mucayana laa fii jamiici alwujuuh waa dhacdaa halkaasay u jeedaan wadaada yaroon badnayn oo jamaaca min asalaf ay ka mid yihiin iyo muta'akhiriin uu sheekh albaani ka mid yahay ayaa waxay qabaan in uusan soonka jabinaynin waxayna leeyihiin ijmaacii hore guntamay baan daliishanaynaa ruuxii muslimka ahaa intuusan istimnooninayn gacanta biyaha us iskaga keenin waxaynu isku raacanay inuu soonkiisi saxiix yahay gacantii biyaha layskaga keenay soonkii ma jabisay iyo mayaan isku haynaa marka xaalatu nisaac waxaan oo la noqonaynaa xaalat اlijmac ajmacnaa calى ana sawmahu صaxiix qabla اlistimnaa wakadalika alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan halkaasay la mareen nimanna halkaasay taagan yihiin nimankan waxyaabaha lagu bushiye waxaa ka mid ah isku mid ka dhigaalay ninkii mujaamic ah naari ramadaan iyo mustamniga isku meel mariya waxay ku jawaabeen isku meel waxaan marinaynaa xagga soonburinta hadihi اljuزiya inta kalena shardi ma aha liana alaxkaama qad tabacad fi bacdi اlmasaa'il aniga waxaa shakhsiyan ila quruxsan in hawshaasi aysa soonka jabinaynin haddaysan daruuro keenin ay xaaraan tahay hadday daruuro aysan keenin iyo xaajana waa xaaraan soonkiina ma jebiso hadday daruuro iyo baahi keento wadaadkiina xiliyuhu dilaacaan uu ka baqo ama maxay ahayday zinaba uu ka cabsado jamaaca min asalaf baa fatwoota inay bannaan tahay ka axmed ibni xambal sida ku qoran fii masaa'ili ibnihi saalix ibni axmed ibni xambal baa soo guuriyey cabdullaahi baa aabihii ka soo gooyey jamaaca min asalaf baa sidaa qaba labada daruura walaa xaaja hadday tahay waa xaaraan soonna ma jebiso hadday daruuro jirtana waa bannaantaada bilahi towfiiq